alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fadhigani waa kii labaad ee ka mid ah e, kelimadii walaakinakum tastacjiluuna qeybteedii labaad wey in sha allahu tacaala waxaynu isku dayaynaa caawa inaan gabagabeeyo kelimadaas haddii alla yidhaahda in sha allahu tacaala masaa'il dhowr ah oo xadiidkii khabaab ibnu arad radia allahu tacaala canhu ku saabsanaa baynu soo marray taqriiban ilaa siddeed mas'alo ayaanu baraaruujinnay oo xadiidkaa ku saabsan fiqigiisa iyo axkaamtiisa iyo axkaamta iimaaniga laga qaadanayo inkastoonan tartiibinin habeenka hore wixii markaasaga ka dhimanaa baynu u gudbaynaa kadibna xadiidkii labaad asaguna macaanidiisii baynu wax ka tilmaamaynaa in sha allahu tacala waxaynu leenahay waxaynu soo marray subanuhu calayhi salaatu wasalaam in dhibkii ba'naa ee nooc walbaba lahaa ee muslimiinta haystay cahdigii maka ee dacwadu ay mustadcafada iska ahayd uu nabigu faray saxaabadii inay dulqaataan oo isabraan wax walboo dhacaba sidaana dacwadiisi nabigu uu ku sii watay ee xawaarihii iyo heerkii ay ku socotana waxuu ka bedelaa nabigu inuusan jirin dacwadiisii masaa'ilkii marka aynu tilmaannay waxaa ka mid ahaa xaaladaasi waxaa loo yaqaanaa marxalatu libtilaa wاlikhtibaar fatradaasi marka shayga waajibka ah ee u daran waxaa weeye in usuushii iyo masaa'ilkii diineed aad ku dhegtood ku sabirto wax walboo kaa gaadha ilaahayna subxaanahu wa tacaala faraj aad ka sugto iyo nasri iyo gargaar dambe ku iman doona waxaynu soo tilmaannay wadcigu markuu adkaaday xaaladdu iscaydhsi iyo isdil iyo garaac iyo camojoojin iyo nabarayn ay hawshu badato fatrada ayada inay su-aaluhu badan doonaan oo la isweydiin doono atbaacdu iyo raciyaddu iyo shacabku ay amiirkooda imaamkooda sheekhooda nabigooda ay weydiin doonaan waxaanoo dhiba maxaa na geliyey sababka nagu kalifay hawshan ee na gaadhsiiye ama keenay ama dhaliyey muxuu yahay su aasha markay soo noqnoqoto waxaa iman in la baadho makhraj iyo meel looga baxo dhibkan kadib waxaa dhalan in la dhararsado ama la saluugo ama la raagsado oo la tiigsado natiijadii bimacnaa nasrigii guushii iyo dhibka ka baxidiisa asiladaas ka imaan marka munadiriinta ama bulshada ama raciyadda waxaa ka mid noqonaya marka laga hadlaayo ma huwa almakhraj min hadi alfitna ibtilaagan ee dhibkan maxaa see looga bixi karaa maxaa xal ah xaggeennu u dhaqaaqnaa su-aal waxaa iman karta in lagu yidhaahdo dhibkan oo dhan waxaa keena innaga jumuudkeenna haddaynu noqon lahayn dad furfuran oo mutafatixiina oo caalamka la jaanqaadahaya oo dhan walba baasha u seexinhaya oo la lajifiyaabo bannaan ka dhigahaya waxa naguma dhaceen qolyaha waxay ku odhanhayaan dhibku waxaa keenay iyo sababkiisu waa tatarufkeenna iyo guluwigeenna qolyaha waxay ku odhan doonaan waxaa dhibka keenay waxaa weeye aqoon darradeenna iyo degdegeenna oo markii u horraysayn dacwada bilaabaynay ama camalkan kale aan bilaabanay ee jihaadiga ama dacawiga ah, kolba nuucu doona ha noqdee waajibkan markaanu bilaabaynay baynu degdegnay ama xadgudub ku bilownay iyo dardar iyo xawaaro aan loo baahnayn su-aalahaasaa bilaabay oo laga dhiga asbaab waana waxa hadda taagan mar horena soo bilowday kadib munadiriintii raggi lahaa xal baanu raadinaynaa waxaa ka iman jawaabo iyo xulul ay ku sheegeen waaqica waa in lala falgalo laguna dadaalo bal in dacwadii iyo ummaddii iyo dadkii mabda'an qaatay wuxuun ka soo hadha waa la isbaabiinhayaa haddaynu khadkan kusii taagnaano oon halganka sii wadno ama dacwada aanu qaabkan u wadno aadamihii oo dhan baa nocolaysan weerar ba-an baana lagu qaadayo hal dhinac ah idan kadibna takaalubka wuxuu keenayaa in nin dambe risaaladan iyo dhambaalkan qaadan la waayo marka si loo badbaado caanadaatay waa la daba qabtaaye bal atbaacdan iyo dadkan himaartii dacwadeenni iyo halgankeenna aynu badbaadin oo inaan wax ka soo reebi karra aynu isku dayno oo see wax oga soo reebnaa cadowgeenna iyo gaaladan iyo acdaawul islaam aynu wuxuun u ogolaanno wax la qaybsanno aynu mushaarakaynna camalkoodii dimuqraadiyadii aynu galno baarlamaanaadka aynu dhex boodno dacwadii magaci aynu bedelno soo urramada arag toban magac ka soo guuray magac bay ku caanbaxahayaan waagi dambe la dhihi waa isla ayagii mid kaley bedelahayaan mid kaley bedelahayaan shaarhka aynu bedelanno oo taa maxay taraysaa ree hebel ama uu rebel inaga horreeyey oo waddadan maray markuu ku cagaagay oo baashii socon weydoo la baaba'ay oo culummadii iyo qaadadii iyo raggii dhallinyarada ay go-een bay waagi dambe qaateen xal in dowladda lala heshiiyo ama taaquudka lala heshiiyo ama jaahilad jaahiliyada wax lala qaybsado kadibna wakuwaasaa wax qabtay maalin dhoweyd baa wadaad ii yimid yar xayraansan markaasuu wuxuu yidhi labaatan sano dacwa salafiya waxay xaqiijin weyday cafwan anaa khaldamay afartan sano buuhi afartan sano dacwa salafiya waxay xaqiijin weyday bay akhwaanku ka xaqiijiyaan fii misra waalqaahira xoogaa bodboodka ah ee xaqi iyo baatilkoo laisku labay ah shirkigii tawxiidkoo la ah ilaahayoo lagu kufriyey ah iyo wuxuu u arkaa inay tahay taqadum iyo horumar iyo guulo ay soo hoyiyeen akhwaanku muxaqiqiinta iyo nimanka diinka yaqaana waxay u arkaan inay diinka islaamkii god ku rideen ceel laga soo bixiye waa hore inay dib ugu celiyeen yacnii marka howlahaasaa bilaabanaya hawshaana waxay ka imaanaysaa sabirkii baa la xamili waayey waxaa maxaa keenay inakum tastacjiluun isbiruudi sabran e, ya aala yaasir ina mawcidakum اljanna ayaa la waayey marxaladaa waajibkeedii laga rabo asabru iyo e, habaat iyo cadamu اlcajala wاta'ani loo baahnaa baa la waayey waa la xamili waay dadka mukhlisiinta markaa iyagu sabrahaya ariiqaana ku taagan wax walboo dhacana gegsanaya su-aalaha ku iman ee shacabkoodii bulshadoodii dadka raacay dadkii aaminsanaa mabaadi'dooda su-aalaha ku imanhaya man makhraj min alfitna caamilka keenay dhibkan lagu haya ee muxuu yahay markay dhahaan waxay leeyihiin jawaab kale ma hayaan jawaabtadu waa inay noqoto rabbanaa afriq calayna sabran wa tawafanaa muslimiin sabran aala yaasirin ina mawcidakum اljanna waa inuu sidaa ay jawaabtu noqoto haddaad isku daydo inaad ka cararto taariikhdii iimaanka ood ka cararto meherkii iyo lacagtii iimaanka bixintiisii balaayadii rag kale ay ku dhaceen baad ku dhacaysaa suubanu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii beled iyo dhul daacun ka dilaaco ninka beledkaa jooga inuu ka carara ma bannaano asagoo daacunka ka cararahay ninka ka maqanna inuu galo ma aha shaykhulislaam ibnu temiya wuxuu leeyahay haddii qadarkii iyo axkaamtii kowniga ahayd nabiguu leeyahay lagama carari karo waxaa ka daran buuhi oo min baabi wlaa alaxkaam sharciya waajibaadka sharciga markay ku qabtaan oo lagugu yeesho dhibkii dooniba ha ka yimaado adiga lafahaada dunyadaadii dhib walba ha gaadha waa inaad sabirto dacwadii haddaad ku gubato ood halgankii ku rafaado oo meel walba ka bixiya ay lagu yidhaahdo waa inaadan tuurin aad ku sabarto amar xagga rabbigay ka yimid wo inaad qaadataa waajib ah wuxuu yidhaha sheekhulislaam ibnu taymiya man lam yasachu tasachu sunnatu xataa tacadaaha ila اlbidcati mariqa min addiin faida kana qad nahaa can اlfiraari min qadar اllah ida nazla biاlcabdi ridan biqadaءi اllahi subxaanaه wa tacaala watasliima lxukmih fakayfa biاlfiraari min amrihi wa diinihi ida nazla biاlcabd bayaan daliil calaa buطaani taxriir safxada boqol soddon iyo lix ilaa saddex boqol iyo toddobana waa ku yidhaahdaa waxaynu oga jeednaa marxaladaas aynu ku jiro ama muslimiintu ay soo mareen wax badan oo ka mida ah waxaa loo baahan yahay sabr iyo dulqaad iyo gegsi waxaynu kaloon tilmaamaynaa balaayadu iyo dhibaatadu iyo rafaadku inuu yahay shay laasima ama la xidhsada in badan oo ka mida ah iimaanka iyo tawxiidka aliflaamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin am xasibtum an tadkhuluu اljanna walama yaأtikum mahalu aladiina khalow min qablikum masathum اlba'saءu wاldaraءu wazulziluu xataa yaquula الrasuulu wاladiina aamanuu macah mataa nasr اllah marka waxaa loo baahan yahay gegsi alaa ina nasr اllahi qariib nasriga ilahi waa dhow yaha lakin maxaa lagaa rabaa inaad sugto waxay dhahaan soomaalidu tuke waxay dhaheen iluu caana ku arkuu leeyahay mooyeene ayaanu ku dhama ma laha oo dhiil ku jiro asagoo geed saara arkahaya waaq uu soo duuli qarku kaga istaagay dhiilkii canihi waa daadiyey asaguna ma calfanin intii lisatay meesha dhigtayna ooma daynin marka waxay dhaheen tukuhu marka iluu caano ku arko ayuu leeyahay laakiin ayaan iyo nasiiboo ku dhamo ma laha yacnii waxaa lagaa nasrigu waad ku naalloon oo waad gaadhi doontaay laakiin eh, wiilka dhalashadiisu fool baa ka horraysa oo sidaa ma aha inuu wiilal kuu dhashaan fool iyo nabar iyo rafaad iyo inaad burburto ayaa ka horaysa waman yutlib ilxasnaa yasbir cala albadli buu shaacirkii gabiyey gabadh wanaagsan oo qalanjo a ah ninkii doona xoolo waa inuu hura buuhi hadduu mid iska masaakiin oo giimbaara u baahan yahay meelahaasuu ka heli buu laakiin gabadh soomaaliya isku laysa ninka doonahaya ama tii geela loo qaadi jiray ah ninkii doonahaya waa inuu xoolo badan oo galaboo gacanta ka hadlo ninkii guul iyo wanaag inuu ku naalooda dooni waa inuu diinka lacagtiisi bixiyo oo muxuu yahay asabru calaa balaa'ihi wa nakabaatihi hawshaasi waa hawl laazim ah wey cudurka inoo daranna waxaa weeye markaynu ka cararayna alisticjaal aw ilcajala cajala waxaynu kusoo sheegnay waa alabu shayi wa taxariihi qabla awaani shaygii inaad isku dayda inaad hesho ood gacanta ku dhigto asagoon xilligiisi la gaadhin iyo bisaylkiisi midnaba ama waa taqdiimu maa laa yanbagii taqdiimuhu ama waa inaad hormariso waxaan habboonayn in la hormariyo asalku marka degdega noocaasa maxmuud ma aha lamana mahadiyo mana wanaagsano bal huwa min ashayطaan khuliqa اlinsaanu min cajalin sauriikum aayaati falaa tastacjiluun nabiguna wuxuu ihi alta'anii min allahi wاlcajalatu min ashayطaan kaadsiinyaha iyo muxuu ahay fiirsugu ilaahay naxariis ka timaada xaggiisa weeye degdeguna waxaa weeyaan waa shayطaan buu ka yimaadaa ayadoo sidaa tahay haddana cajaladu fii kulli xaalin madmuuma ma aha ilaaqaasi quyuud buu leeyahay nabiyulaahi muusa markii la yidhi wamaa acjalaka can qowmika yaa muusa muxuu yidhi nabigu wuxuu ku jawaabay wacajiltu ilayka rabbii litarda gabagabada dambe waxaan usoo degdegay wooye inaad ilahay iga raali noqoto ilahay wuxuu uhi wasaaricu ilaa maqfiratin min rabbikum wajanatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin shayga khayrka in loo degdego oo durbo la qabto oo wakhtiga u yar lagu gabagabeeyo hawshiisu waa shay madluuba sharcan arrimaha kawniga ee asbaabtii u baahan asbaabtii oon la gaadhin iyo asagoon hirgelin ama aan bislaani inaad ku degdegtana waa cajalo lama ogolo laakiin camalka aakhiro ee khayrka in loo degdaayo waa min alwaajib nabiga tafsiilkaa inoo sheegay wuxuu nabigu adtu adatu fii kulli shayin khayrun in la kaadsado oon eh, atu'ada waa alta'ani wa cadam alcajala in la kaadsado oon la degdegin hawsha la hubsado adtu'adatu fii kulli shayin khayr wax walba inaad ka fiirsatoodan ku degdegin oodan marka derderin waxaa weeye waa khayr nabigu wuxuu uhi ilaa fii camali اlaakhira ilaa fii camali اlaakhira camalka aakhira iyo waajibaadka diineed iyo cibaadaadka waad ku degdegi marka waa saaricu iyo fastabiqu اlkhayraati baa markaa shaqaynaysa cajaladu marka meeshay gasho iyo meesha musaaraca laga raba haddaad isku labtood isku qasto waad adna waad wareeri ummaddana waad wareerin waajibaadka xilligoodii la gaadhay tabartoodina la hayo adigana ku sara ama khayrkaa sare in loo degdegaa waajib ah liannaha waa min acmaali اlaakhira wixii kale waa in laga fiirsado oo markaasi ee aan lagu degdegin waxaynu tilmaamayna oo kale gabagabadu waxaan leenahay dadka mukhlisiinta ee diinkooda u daacadda ah doonayana inay risaaladii nebi maxamed gutaan ummaddana gaadhsiiyaan fariinta ayada si hufan waa inay diinka u sabraan xataa nasri awil mamaad nasrigu iyo guushuna waa laba qaybood waa inaga soo maray waa inaad iimaankii ku dhimatay iyo tawxiidkii adoon guul adduunba xaqiijinin ama aada iimaankii ood ku dhimatay oo isku darsato inaad libin ku geeraartood ku muxuaha ku xaragooto maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballanqaaday rusushoo dhanba inuu u gargaarhaya fi lxayaati اdunya wa yowma yaqumu lashhaad inaa lanansuru rusulana wاladiina aamanuu fi اlxayaati اddunya wa yowma yaquumu lashhaad rusushaanadoo dhan cumuum lafdi ayaa ku jira idan cumuumka wuxuu keenayaa rasuul walbo ilaahay soo diray ilaahay inuu u gargaarayo nolosha adduuniya midda aakharaba waxaadna og tahay ka taalib ahaan ama nin caamay oo caamay oo muxua cilmi dhagood badan haya rususha badankood in nin walba gurigiisii iyo daartiisii laga saaray ama kulligoodba waxaad ogtahay qaybo ka mida in la laayay oo la dilay wa ka ayi min nebiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiir qul falima taqtuluuna ambiyaa allahi min qablu in kuntum mu'miniin ambiyadii qayb baa la laayay qaybna guryahoodii baa laga saaray ama kulligoodba qaybna waa hijroodeen intii lagu qasbay ilaahayna wuxuu le innaa lanansuru rusulana wاladiina aamanuu fi اlxayaaةi اdunya wa yowma yaquumu lashaad rabbigeen wacdigiisii iyo bohiis iyo ballanqaadkiisu waa dhab laakiin adigoo miskiina ayaad nasriga iyo guusha waxaad ka fahantay macno khaldan oo qaasiroo kooban ayaad ka fahantay wma nasru ila min cindi اllahi اlcasiizi اlxakiim wma nasru ila min cindi اllah ina allaha casiizun xakiim idan nasrigu ambiyadii iyo rusushii la laayo waxaa weeye ayagoo mabda-oodii iyo diinkoodii ku dhagan oon bidixii midig midna oga leexanin oon haltaaka ka tanaasulin iyo hal far inay sidaa ku dhinteen rabbanaa afriq calayna sabra watawafanaa muslimiin wa huwa اnasru اlxaqiiqiyu guusha dhabta waa midaas adoo mabda'aadi ku taagan inaad geeri gubannimo dhimato huwa nasr in ilaahay subxaanahu wa tacaala tamkiin iyo awood ma uu kuugu darana waa nicma min allah in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum an yakhdulkum faman aladii yansurukum min bacdih walayansurana allahu man yansura man yansuruhu ina allaha laqawiyun casiiz waxaynu marka u jeednaa yaan la khaldamin nasrigiina yaan loo arkin inuu yahay uun tuulo la qabsado ama meel laga taliyo iyo calamo kuu babado lagaa amar qaato iyo inoo ku ictiraafta iyo soomaaliya kuu sacabaysa nasriga dhabtaa ah waxaa weeye adoo mabda'ada ku taagan koobiyaba ka kaban inaad ku imato leannu islaamka iyo diinta waa inaynu u qaadanno kownaha ay xaq tahay oo dhabtaho ilahay xaggiisa ay ka timi haddaad u qaadato kownaha ay manfaco leedahay aakhari iyo adduun ama adduunkana xoogu carab dhaqaala aad ka helayso aakharna aad janno ka heli haddaad hawshaa u gasho haddee nin dunyaawi aad tahay ee matihi nin diineed ma tihi wa min annaasi man yacbud اllaha calىa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitnatu inqalaba calaa wajhi khasira dunya wاlaakhira ibnu cabaas fi saxiix bukhaari maxaa ku jira oo ku yimid wuxuu ihi aayadda markuu fasiraya ibnu cabaas dad remiya oo muslimiina diinka islaamka soo geli jira markii diinka islaamka soo galaan hadday gabadhi wiil dhasho oy beertii baxdo ay fardihii dhalaan oo geelu curto oo hawshoo dhanba isku toosto asaguna bayaxow iyo baraar uu islaamka ka qaado wuxuu dhihi inna haadaa diinun saalix war diintan qiimo badana maalinkan islaamay sunaaba bilowday buu leeyahay falxad weyaba diinkan asaga ah khayr iyo fartaydoon muudsadaba laygama horreeyey diinkan buu ku leeyahay markuu diinka soo galo haddii la imtixaano oo imtixaan adag laga qaado ama mid mutawasida laga qaado wuxuu dhi inna haadaa la diinu suu anoo nabad ah oo buuxa oo reer dad iyo dunyaba dhaqan ayaan diinkan soo galay balaayaba igama horraynin buu leeyahay marka haddaad adduunyada wax ku xisaabiso oo nacfiga la helahayo iyo xoogow magacaad leedahay iyo soo iyo diyaaradaha la raacahayo iyo shararka laga qaybgeli iyo xoogow cumaadka kuu feeraysan inaan saa lagu fiirinayn aada wax ku qiimayso adiga gaalo maxaad isdoorisaan nimankan dunyaawiyiinta ahee mandarkan adduunka wax ku xisaaba iyo adugu maxaad isdheertiin diinka islaamka waa in loogu gegsado oo loo qaato likowni uu yahay min cindi illaahi xaqna yahay wixii dambe gadaal ka yimaada ama guul ah ama milatari iyo hawlihiisa iyo dhulqabsi ah waxaa weeyaan waa taanawiyaad adugu xilkaa inaad gudatood ku sabirtaa lagaa rabaa hadal qiimo badan baan xadiidkaa kaga bixi ku gabagabayn ugu leeyahay alimaam abulfaraj ibn ljawsi aad buu u qiimo badan yahay ardaduna arigaa inay akhriyaan waa jeclan lahaa markuu ka hadlahayay wadaaduhu qaybo ka mid a say u fiican yihiin waaga dambe inay ku fahayaan ama uu daadkuu qaadi yaa wuxuu yidhi billaahi calayka tafakar fii man qaطca akthara alcumri fi اtaqwa wاطaaca uma caradat lahu fitnat fi اlwaqti اlآakhiri kayfa naطxa markabuhu اljurfa fagariqa waqta sucuud buuhi ilaah baan kugu dhaariyay waxaad fiirisaa buuhi ood ka fikirtaa niman badan oo culamo ama wadaada ama cubaadoo cimrigoodii badankii ku soo dhammeeyay alla kacabsi iyo cibaadaysi iyo alla u dhowaasho waagii u dambaysay gebagabadii khaatimadii ayaa waxaa ku timid fitna usoo banbaxday dunyadiisii baa lagu imtixaanay naftiisii baa lagu imtixaanay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuc baa fooda loo geliyey ama gaalaaba ku soo fakatay kayfa nataxa markabuhu ljurfa marka doontu uu saaraa say derbiga iyo gebiga oogu dhacday iyo dhagixi weynaa u dardartay xaggana ay u jabtay fiiriba faqariqa waqta sucuud xilligii la doonaya inuu baaso oo gebagabadee cimri dhammaaday ceeb laguma sugootiye laga doonaya intuu gegsado inuu ceebta ka maydho uu bannaankaa istaago ayuu wuxuu sameeyey badi gaaladu raacay faqariqa waqta sucuud labaatan sano soddon sano afartan sano ayuu tawxiid iyo halgan kusoo jirahayaa maalinka dambe waxaad arkaysaa isagoo lagu leeyahy waa muslim mutafatixa oo baysaani ah oo muctadil ah oo dhexdhexaada oo falaksi bala oo jilicsan oo laanti dhuyacohidoo kale isrorogahaya weeye kii asagoo ay isku meesha ahayna wada socdeen qabta baa la leeyahay hod isku tol baan ahayne labaatankaa waanu soo wada soconnay ee hadda markuu asagu uu dulandulceeyey kan kale maxaad ku gelaysaa intaasoo ururoo muslimiina hadda suuriya ka dagaalanta aqrabu mithaal maxaan meel kale kugu kugula aadi oo gaalka taaquutiga iyo gaalada la safan la dagaalamaya intii kale waa la soo dhaweey nimanna waxaa leeyay qabta meeshay la arkaba ha lagu dilo baashii kabatirtaan dhihi jireen annagu carruura dhihi jire nabi maxamed bay qaniintay ha la dilo baal madow waxaa jirta baal kabatir la yidhahdo madow oo birdhimo leh oo socod baan xaggana qaniinyo kulul yaa ustuuraadka carruurta waxaadna loogu sheekayn jiray suubanaho tukan haya bay wejiga ka qaniintay maalinkaasoo dhan waanu caydhsan jiray ilaa disho xataa markaa xataa kala goyso madaxeeda ordi oo sayntii dambe baryadii dambe kusnayd baa kalgalan hal dhib badan bay ahayd almuhim nimanka waxaa le waa kabatira ha la qabto jabhatu nusra maxaa la yidhi meeshii lagu arko maalkeeda dunyadeeda dadkeeda nafteeda waa maxay waxaa u fadhiistay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa qismiga muxuu ahaayey majlisulamni baa go-aan ka soo saaray waa niman carabeed oo muslimiin oo kulligoodu walaalaa suuriyiin iyo ciraaqiyiin iyo muslimiin wada jooga wey intanoo ururna waxaa le waad fiicantiin idinku soo dhowaada nimankanna meel ha la hawlahaasi aan lagu kadsoomin aadna ha laysku ilaalin yaan lagu baabin qadiyadda ayada xilligii la baasi lahaa yaan la guryan noqonin raad arooryaad bay dhaheen soomaalidu dib looma qaado hawl horoo laga soo tegay ood ka soo baastay oo ilaahay wixii khayr iyo wanaaga la timidba aad ku guulaysatay markii aad baasi lahayd ha ku baabi'in dibna ha u noqonin dhibkanuna waxaa waye nin walbaoo soomaaliya wuxuu doonayaa guushu asagu inuu markaa helo oo uu ka sheekeeyo oo hawshu kaalida usoo cabe usoo rafaaday nacfigeedii adduunya inuu muutaduu rabaa oo asagu leefo hadduu u arkay inta cimrigiisiiyo inaysan iskeenaynin hawshaani wuxuu bilaabi durba inuu ishalwiyo o isdhiibo hawsha adaa laskaga ilaaliyo masalada eh, aan u gudbayo waxaa weeye xadiidkii intaa aan kaga baxo eh, masaa'ilkiisii waa xadiid culus eh, sharax intaa ka badanna u baahan wadaadaha qaarkoodna rasaa'il khaasaba ay ka qoreen waxaan leenahay hadda waxaynu u jeednaa dadkii muslimiinta ee saabiriinta ahaa ee jaahiliyad alqarn alcishriin ee qurun horor soo bilaabatay la halgamahayee ka soo horjeeda ee diidanaa inay ka bilowmeen kana jiraan mabda-oodina u dagaalamahayaan fii kulli qutrin min aqari dunya meel walba waxaa ka taagan muslimiin dalbanaya kitaabkii ilaahay iyo sunnadii in lagu maamulo diyaarna waa inay naf iyo maalba u horaan golshimaha yaryarka adduunka maanta ku firirsan haddaynu hagaagno ilaahay guulna siiyo waxaanu diyaar u nahay inaannu isku furfurno dadka remiyiga markay eh, balliyo yaryar eh, eh, iyo axeen xaran ay rabaan inay ballaadhiyaan geeluna ka wada cabo ama lo-da iyo dad ku wada qaad waa laisku furfuraa meesha golshintan baa dilaacintu kalaad ku furi markaa toban golshimood ama isku keento waxay noqonaysaa garbo weyn dhul dhanoo xaaxiha ah ka soo bixi nin walba uu dhici karo golshimaha yaryarkii adduunka meel walba ka taagan afghanistan ciraaq shaam maali muxuu ahaa ii sheeg maali soomaaliya ii soo uruuri maqrib yaman waaga dambe waan isku furfuraynaa laakiin waa haddii ikhlaas iyo sidqi la helo asaaskana la hagaajiyo hadafkaana la leeyahay in sha allahu tacaala xadiidkii marka ahaa man ataakum waamrukum jamiicun yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluuh kaa'ina man kaan waxaan u malayn waa xadiidkaad caawa u timaadeen habeenkii hore sidan waad ka yaraydeen caawa waxaad sida ugu badan tihiin wadaadku buu geli doonaa waxa lagumaaduu dhihi doonaa baad caawa kollay u timaadeen baan u malayn oo dhammaantiin u fadhidaan ilaa man nadar saban bay ila tahay xadiidkaasi qawaacid shan ah oo uu yaqaano shaykhu اlislaam cafwan alimaam ibnu qayim abu cabdillahi shamsuddiin uu u yaqaano waa qubatu nas waa qawaacid wa arkaanu qubati الnasr hal rugni oo ka mid aan hoos gelin doonaa in sha allahu tacaala ibnu qayim wuxuu dhahdaa kitaabkiisa alfuruusiya waa baxdiga u dambeeya wey safxada u dambaysa kitaabka nuskhada adduunta hayso daari dooni ha daabacdee labada bego u dambeeya wey wuxuu ka hadlaa wuxuu leeyahay halganku iyo muslimiintu guushoodu waay waxaa lagu dhisaa buui shan rukni suurat lanfaal baana ka hadashay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun waaطiicuu اllaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin aayaddaasu wuxuu yidhaahdaa faamara almujaahidiina fiiha bikhamsati ashyaaءa ma اjtamacat fii fi'atin qad ilaa nusirat wain qallat wakahura caduwuha shantaa rugni ruuxii laga helo daa'ifadii laga helo kooxdii laga helo way guulaysan adduun iyo aakharana limin bay ku naalloon cadowgoodu intuu dooni ha la ekaado ayaguna tira ahaan intay dooni ha yaraadeen laakiin waa in arkaantaa la helo rugniga koobaad waa in la sugnaado fii mayaadiini اlqitaali waاdacwati wاljihaad bishardihi اlmacruuf iyadoo la eegahayo shuruudii ay ku sheegeen fi habaati iyo insixaabkuba ay fuqahadu ka hadleen la eegahayo horta waa in la sugnaado oon la gebgablaynin laguna samra camalka asaga ah habaat waa in la helo rukniga labaad oo ilaahay wuxuu yihi idaa laqiitum fi'atan fahbutuu waa ruknigii koobaad in mabda'an dhabkaa yahay oo diin doon tahay oo ilaahay xaggiisa aad wax ka doonayso ood naftaadu qiimo badan agtaada aysan ka lahayn waa in cadowgaadu uu dareemo wuxuuna ku dareemi karaa sugnaanshahaada iyo soo jeedkaada hadduu doona haku muquuniya kaa awood bato laakiin hawshaan inay dhabkaa tahay ilaahay agtiisana aad wax ka doonayso naftiisana nin iibsada aad tahay horta waa inuu dareemo culayskaada ninku waa inuu dareemo rugniga labaad karatu dikr dikri اllaahi subxaanahu wa tacaala wadkuru llaha kaiiran allah waa in la xuso xuskaasoo ficli iyo qowli iyo ictiqaadba noqonaya in ilaahay carabkiisu ka qoyan yahay xuskiisu oo alla ku xidhan waa inaad tahay rugniga saddexaad طaacat اllahi warasuulih wa atiicu llaha warasuulahu oo looga jeedo diinka lagu toosnaado alistiqaamatu cala alislaami waltawxiid maxaa yeelay ninka mujaahidka ama daaciga inamaa yuqaatilu bicamalihi wa ikhlaasihi wa sidqi illah bisilaaxihi wa quwatihi wax awooddaada iyo tabartaada iyo muruqaada wax kuma socdee camalkaadiiyo alla ka cabsigaada kolba intaad alla ku xidhanta wax ku dhisan yahay sidaa darteed yaa xataa qiyaadada iyo maamulka iyo umradoo wan wanaagsan oo toostoosan oo suuban haddii ciidankii iyo casaakirtii iyo raggii junuudaha ay liitaan oy ba-an yihiin oo shuruuda laga waayo waad jabaysaa aqrab miihaal amiirka oo nabi ah oo rasuul ah ayaa khilaaf iyo macsiyo yaroy galeen ciidankii muslimiinta qaybo ka mid ah loo jabay maalinka uxud qaa'idku yuu ahaa muslimiinta hogaaminhayay suubanihii ilaahay macsuumkaabuu ahaa salaaxi nabiga iyo suubanaantiisii iyo rasuulnimadkiisii iyo wanaaggiisii iyo alla ku-xidhnaantiisii kama badbaadinin inay jabaan dagaalka ku jabaan fii awaa'ilihi ay fii aakhiri baan ujeedaa cafwan markay ciidankii iyo casaakirta khilaaf la yimaadeen waxaa laga yaabaa umaradoo xunxun oo liito fajara ah ama jawara ah hadduu ciidanku wanaagsan yahay ilaah u gargaaro waana sidii ilaah yeeli jiray markay reer banu umaye iyo reer bani cabaas usha noo qabteen xukaamtan ay umarado dawaaqiid iskaga badan iyo jawaro iyo dalamo u badan yaa ciidankii muslimiinta wanaagu ku badnaa markay halgamaan ay dhaqaaqaan waa guulaysan jireen adduunkao dhanna waa furteen maca umaraa'in faasidiin marka maca umaraa'in faasidiin qad nantasir umaro saalixiinna qad nanhazim bal umaridu ambiyaa la jabi loo jabay lilmukhaalafaat waaiicu llaha warasuula qolya waxaa jira wax walba oo dhiba saara umarada hadee iyagii baa sidan sameeyey maxaan muslimiin maxay tarahayaan dembiga waa la wada leeyahay waa la qaybsanhaya shacabkii raciyadduna cudur badan baa ku jira umaraduna marka cudur badan baa ku jira ruknigaasi marka waa in lagu toosnaado ariiqa ilaahay rukniga afraad een xadiidka inaan hoosgeliya aan rabo maxaa la yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wa alqaacida alraabica lilnasri watamkiin ilahay wuxuu ku hadlay subxaanahu wa tacaala itifaaqu اlkelima cadamu الtanaasuc aladii yu-addii ila alfashali walwahni inaan loo baahnay dadka ugu baahi badan midow iyo wada jir iyo wada socodna waa almujaahiduun walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum baale waa la gaba awooddiin o dhan baa tegaysa marka ummaddu inay mid noqoto oy wada socoto baan rabaa caawa inaan wax ka tilmaamo sharcigu meeshuu ka istaagay midnimada muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa ina haadihi ummatukum ummata waaxidatan wa ana rabbukum e, e, fattaquun aayad kale ina haadihi ummatukum ummata waaxidatan wa ana rabbukum facbuduun wactasimuu bixabli اllaahi jamiica walaa tafaraquu wla takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlbayinaat yacni tafaruqu iyo kala tagu waa waxaa muslimiinta baabi'iya mabda'a tafaruqi ee liitee jaahiliga ah ee sharcigeennu in badan ka dayriyey ama cambaareeyey ama muslimiinta laga baabiyo xiidkiisi iyo jirriddiisi la siibay inuu dib u soo noqdo inagoo u hanqaltaagayna gargaar iyo naalle iyo nasri adduunyo iyo mid akharo wax munaasaba ama laga sugaayo ahlu tawxiid wa ahlujihaad ma aha nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiid fara badan baa ku yimid qadiyada aljamaacatu raxmatun walfurqatu cadaab adilo badan baa ku timid laakiin waxaan rabaa dembi ilaahay subxaanahu wa tacaala laga galo bacda ashirki waalkufri waxaa loo badan yahay inuu yahay ruux muslima damki oo xaaraan iyo xaqdara lagu daadiyo haddana bacda aliimaani watawxiidi camal ilaahay dartii loola yimaado waxaa ugu khayr badan dhiig gaal oo loo daadiya alla dartii dhiiggii ogu laba aflu noqday marna jahanamuu ku geyn marna jannatu cadni buu ku dhex dhigahayaa kolba qaabku ku daato iyo cidda daadisa iyo ujeeddada laga leeyahay iyo ninka laga daadin buu ku xidhan yahay warka waa in aada loo fahmo dadkii muslimiinta ahaa ee suubanuhu uu ka yidhi la zawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli imriin muslimin bikayri xaq yaa wuxuu leeyahay suubanuhu hadduu khilaaf muslimiinta ku keeno uu kala jebinayo ha la dilo uu nabi allow soo adigu yidhi ma aha dhiig muslima xaqdarra lagu daadiyo adduunku rognimadaa muxuu ahaaye ka fudo nabigu wuxuu ku leeyay middaani waa xaq muslimiintu midnimadoodii wada jirkooda wax loo dhiga ma jiro burbur iyo baaba baa ka dhalan mar haddaynu qaybsanno soomaalidu qaacidada waa qaacida yaqaanaan laakiin kuma dhaqmaan markuu hadda ad aad keligaa tahay nin iskaabula iska tahay masaajidka markaad cishaha ku tukato waad iska cawayn haddaad doonto sagaal saac sideed saac baad iska seexan haddaad doonto caawo dhanba seexan maysid waad ugu jiidi fajarkaad ku tukan barqinkiiba haddaad doontayaad seexanood xoogo isduduubi fartaa doontaad qori wixii un sharci uusan kuu diidin soo sidaa ma aha laakiin markii xaas iyo hawl kula xidhiidhamada isxukuma waxay yidhahdaan marka soomaaliya tagoogtaadu hadday lamaanaato talaadaadu lamaanaata tagoogtaada murqa yacni haddaad ilmo dhasho ood carruur dhasho ood nin labaad meesha yimaado taladaadu way lamaanaatay horaan aday kaa go-aysa hawsha nin abtigaa ah ku maxaadii hasha hala siiyo wiilkao dhim maya hashaasi hashii baxdayda ahayd ee firka sanayd weeye middan geellabkee sakaraadka duqa hala siiyo islaantii baa madaxa gelgeli wax kaa socon lama arko khuruuj caalimaan baa kugu bilaabanaya hawsha waad fahanteen bay ila tahay laakiin markaad keligaa tahay eed adugu midaysan tahay ideed adiga naftaadun baa iswada hadlaaya haddaad alle ka cabsanayni subxaanahu wa tacaala waxyaabaha qaarkood nabigu marka wuxuu tilmaamayaa wadajirka muslimiintu wax loo dhiga inuusan jirin wuxuu subanuu yidhi xadidka abi saciid fi saxiix muslim garanaysaan idaa buyica likhaliifatayni faqtuluu laakhira minhuma muslimiintu laba madaxweyne hadday mar wada doortaan midkii dambeeya ha la dilo oo nabi allow haddaan wada socon karra ka waran waxba kama jirana dila ka dambaa la yidhi laba khaliif wuxuu galbeed buu noo maamayey midna muxuu ahaaye hee bari buu noo maamalay haddaan laba isla wadan karno nabi wuxuu idaa buyica likhaliifatayn hawshan ma taqaanaan hawl muslimiin baa la yidhaahdaa diinkana annagaa la nimide idinkeenay naxariista leh waxaa weeye faqtulul aakhira dambe ha la dilo leannu hadday togoogtaad u lamaanaato maxaynu soo nidhi taladooda way lamaanaan cumar markay ansaar yidhahdeen minaa amiirun wa minkun amiiru wuxuu yihi laba seefood gal ma wada galaan laba tooriyood hal gal iskuma geyn kara buud amiirku iyo khaliifku waa toorri buu hi galkan la gelina waa muslimiintii galkaasi hal toorri buu qaadaa buu sidiisuba hal seef baa galkaa geli laba seefood ma geli karaa mar hadday muslimiintu qaybsamaan waa waxay gaala doonaysay wax walbaa laga feermaysan waxaad adigu diidda kakala la marin ururkaas ila baabi'i nin baa dhihi muslimiin weeye wax walba baan isku hayna anugu kuu raaci maayo kubaa kuu soo raaci waxaa dardhibaa muslimiin loo geysta adduunka ka dhaca waxaa qayb ka ah lafdhabarna u ah dowladaha islaamka saldhigyadooda iyo awooddooda milateri iyo dhaqaalahooda iyo maalkooda iyo shidaalkooda ayadoo sidaa tahayba hadda qayl yahayaan waad maqlaysaen baryo dhaweyd barnaamijtii jasiira ka socday waad la socoteen maraykanka ole waxaan go-aan ku gaadhay inaan bariga dhexe iyo caalam islaami faraha kala baxo waan ku gubtay sideeduba waxaan raadinaynaa in ayaga aan foodu isu gelinno dameero kalena aan samayno iyo doofaara noo adeega laakiin badweynta atlantic baan xag kalaanu ka marhayaa bui dib dambe sooba degi mahayaba ti horaa maxaa weeye timirta horaba dab loo waayo wey taasay ka calaacalahayaan hadday muslimiintu midaysnaan lahayen oo israaci lahaayeen qow intee la eg baa maraykan ka yeedhi lahay hawshaasi way idiin qiyaasanta ila tahay mar kale subano wuxuu leeyahay man baayaca imaaman xadiidkii cabdillahi bni cam bni caas fa acطaahu safqata yadihi wa hamarata qalbihi falyuطichu in istaaaca fain jaa aakharu yunaasichu fadribuu cunaqa alaakari hadaad amiir doorataan ood beeca la gashaan ood caleemo saarataan mid dambe u yimaado taladii ku haysta kan dambe dila hadii isku mar la doortana kii daqiiqa dambeeya dilo dilu nabig sal slam isku mar baa lagu caleema shubay laba kooxood laba qabiil baa ku caleema shubay muslimiinta ka kooban nimankii toban daqiiqa dambeeya koodii waa dhimanhayaa waa haddii diinka ilaah lagu dhaqmahayo wey culamada fuqada waxay leeyihiin horta waxaan dhahaynaa dafc war ma joogaysaa baan leenahay malagaabaa gala waad lulataay warkii ma ka noqon hadduu dhah waan ka noqday dili mayno hadduu laakiin isdhareejiyo markaasaa loo xiiri xadiidka cabdullahi bni cabdin caasna muxuu leeyahay haddii muslimiintu amiir doortaan oo isku raacaan kadibna mid damba uu hawsha ku qabsado doorashada hore maaha waa nin adaal ka soo roclay kan dambana ba hala dila buui fadribu cunuqa alaakhari muslim abu daawud iyo nasaa-i ibnu maaji baa soo sara waad garan saxiixa ibnu xibaan xadiis sugan weeye yani nabigu wuxuu hawshaa u gaadhsiiyey ruuxaan muslimka een kaafirka ayn hal la dilo u leeahay mafsadada iyo dhibka ka iman qaybsanka talada muslimiinta wax walba ka daran marka maslaxada caamkee guud baynu jiraynaa oon raacaynaa ilaashanaynaa biirtikaabi mafsadatin khaasatin xadiidka saddexaad ee masalada ku yimid waa xadiidu carfaja bnu shurayxin radi allahu tacaala canh nabigu wuxuu ihi inahu sayakuunu hanaatun wa hanaatun bacdii hanaat waa kinaaya can ilfasaadi washar weliba shaygu markuu badan yahay ee wax la tilmaami kara uusan hayn ee uu foolxun yahay ee waxaa lagu afgobaadsadaa inahu sayakuunu hanaatun wahanaat waqacat fii hunaa hanaatun wahanaat baadihi waxaynu qiyaasi karin baa dhacay dhibaatooyin baa iga dambayn doona iyo masaa'ib iyo fitan iyo tafaruq badan baa nabigu iman doonaane gadaashay buuri faman araada an yufariqa amra hadihi اlummati wahya jamiicun fadribuuhu kaa'inan man kaan muslim baa soo saaraya axmed abu daawud iyo keyrkood abu daawud wuxuu ku soo saaray fii baabi qatli اkhawaarij nasaa-ina wuxuu ku keenay fii baabi اlmuxaaraba nin walba qaab buu u dhigaa si kastaba noqotee xadiidkaasi wuxuu tilmaamay muslimiintoo midaysanoo wada socda hadduu yimaado nin doonaya inuu qaybiyo ama doonayo inuu isku dhufto isku dilo ninkaa nabigu hala dila buu i ninkuu dooniba ha noqday culumadu waxay leeyihin kaa-ina mankaan waxaa weeye nin caalim ha noqdo caamay ha noqdo daa'ifo ha noqoto hal fardi ha noqdo nin shariifoo aalubeyti rasuulilaahi ha noqdo mid iska soomaali kale ah ha noqdo cidduu dooni ha noqdo fadribuuhu kaa-ina mankaan hadde waa sheekh hebel ma soconaysa wey waaba dhashii xasan iyo xuseene aalubeytkii ma soconaysa wey waxaasoo dhan taytalkuu dooni iyo ictibaartuu dooni hal ahaadee hadduu muslimiinta dhibkaa ku keenayo xalkanana aan loo loo waayo nabigu wuxuu leeyahay ha la dilo xadiidkaas muslim baa riwaayad dhowra ku keena oo kala duduwan laakiin isku macno un ah lafdi kale waxaa weye inahu satakuunu bacdii hanaatun wahanaatun faman ra'aytumuuhu faaraqa aljamacata aw yuriidu yufariqu amra ummati muxamadin kaa'na man kana faqtuluuhu faina yad allahi cala aljamacati waina ashayطaana maca man faaraqa aljamacata yarkudu riwaayo kale ayumaa rajulin kharaja yufariqu bayna ummatii fadribuu cunuqah xadiikaasi xadii adgu alfaad badan weeye ninkaasi ama caqiida xun ha la yimaado ama tafaruqu uu keenay fasaadkii midnimada iyo taladii muslimiinta uu qaybinaya ha noqdee ha la delabo nabigu gaadhsiiyey nin walba muslimo macnaha marka aan sheegayna fahmaya wuxuu dareemahayaa shareecadeennu meeshay ka taagan tahay midnimadeenna wada jirkeenna wada socodkeenna subanu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi bakar oo xadiidka afraad ii ah aynu u gudubno maalin maalmaha ka mida ah riwaayaadku waa fara badan yihin xadiidu anas baa macnaha ku yimid abubakra ku yimid abi saciid baa yimid xadiidu jaabir xadiis badan baa macnaha ku timid nin saxaabi ahaa oo weliba halganka iyo jihaadka ka qayb qaadan jiray oo cibaado badnaa bay maalin maalmaha ka mida ah saxaabadu u tilmaameen nebi maxamed oo dhan nebi maxamed oo nin waxaa jira haddii halgan loo baxo dirac ah oo geesi oo balaaya balaayo ka dhacday oo nin lamida uusan jirin haddii lasoo noqdana salaada iyo tahajudka iyo qiyaamuleilka u istaago ayuu haddana ku baxahaya nimaanu aragnaba ma aha nabi baa loo tilmaamay uu garan waayo subanuhu nabi allo miyaadan garanaynin baale xaggay ka mareen saxaabadii xaggay u dhigeen dhan walba tilmaan walbo nabigu uu ku garan lahaa bay sheegeen nabigu waa soo saari waayo sho waa shaydaanba wuxuu nabigu la garan layahay nabigu ahlu khayrka wuu garan jiray wuxuu ninka la garan laya waaba shaydaan sho maalinkii dambaa nabigu wuxuu soo maray asagoo meel ku tukanaya markaasay saxabi dhahay nabi allow ninkan kuu sheegi jireen kuu tilmaaneed garan weyda waa ka nabigu wuxuu yidhi waaba nin wejigiisu gacan shaydaan ku taalle salaan shaydaan ayaa wejigiisa ku taalla maanshe ninka garan waaye nabigu wuxuu yidhi markuu cabaar fadhiyey buu yihi ordaya soo dila abubakar oo istaaga ninka soo dila laftirkiisi aada sheegayseen ee idinku cibaada badnaa ee idinku mujaahidsanaa ee lagu gorgororeen nabigu wuxuu yidhi ordaya kusoo cibaadaysta laftirkiisa lagu socmadaysto abu bakar baa u tagay ninkiioo salaad ku jiro arkay xadiidku idlaaqaadkiisa kale iyo asagoo mukhtasara lagu aafoobay ee riwaaya waxay caddaysay abubakar inuu u tagay ninkii oo tukan haya markuu u tagay buu yihi nabi maxamed ninka soo dul buu ku yidhi waana tukan hayaa waqad nahaa rasuulu اllahi sal ly slam can qatli اlmusaliin wahada yusalii wuxuu ihi dacanii astamir rasuul allah wuxuu nabi maxamed ninku inuusan tukaynin baa laga yaaba inuu moodahayey ninkii salaad buu ku jiraay nabiguna wuxuu ihi musalliinta yaan la laynini bal nabiga aan ku noqdon kusoo tala celiyo marka hadduu mar labaad i amro waan dilo abubakar wuu soo noqon wuxuu nabi maxamed inahu yusalli waxaa la yidhi iska wareeji seefta war cumar orod ninka soo dil abubakar wuxuu u soo noqday in nabiga uu ku talaceliyo oo nabiga markuu xogta siiyo hadduu nabigu weli ku adkaysta ninka hala dilo inuu isku majiro abubakar nin amar diiday ma ahay cumar baa isaguna ninkii sujuudsanba markuu uba rukucsanaa baa laga yaaba taagnaayo isagoo sujuudsan buu u tagay isna wuxuu yidhi ninka waa tukanhayaa nabi maxamedna wuxuu yidhi ruux tukanayaan la dilin waqad rajaca canhu wasta'mara rasuul allahi man huwa khayru minii buuri waxaa ninkan ka noqday oo nabiga tale oogu noqday nin ruux iga khayr badan oo ah abubakar asna wuxuu nabigaan ku noqono waan la soo tashan hadduu isoo celiyana waan soo dilayaa mar labaad cumarna asa hawshiiba hadduu sidii seefta u fulin waayo waxaa le xilka iska wareeji cali oo orad ninka soo dil cali baa le orad ninka soo dil muu cali dhaqaaqay buu nabigu uhi hadduu haleelo ninka diil waa cali hadduuba gaadhoba de nintaa loo tashanhay oo laba seefood lala soo dul istaagay meesha maxaa dhigahay ninka wuu fiigay waa cararay meeluu jaan iyo ceeb dhigay baa la waayay cali oo gacmihii la laadin baa soo noqday nabi allow ninka away mah famah baa le maxaa jira nabi allow ninkii waan waayaybu nabigu hawsha waa ka xanuunsay ninka inuu baxsaday wuu ka xanuunsaday wuxuu uhi amaa waladii nafsii biyadihi law qataltumuuhu lakaana awala fitnatin wa aakhiraha nabigu wuxuu ilaahay baan ku dhaartay haddaad dili lahaydeen oo ninkaad maanta gacan saari lahaydeen fitno oo dhan ninkii u horreeyey una dambeeyey noqon lahaa ummadda qaybsankeeda ninka bilaabi doona weeye khawaarijtii waagi dambe baxday ee cali uu la halgamay dhexdeedaa lagu dilay bay rawaad ku sheegaan kooxdaa ninka asaasay buuba ahaba nebi maxamed marka wuxuu ka hordegahayaa waxyaabaha fitanka keeni kara iyo khilaafka muslimiinta iyo qaybsankooda marka haddaad lahaydeen fitnoo dhanba asagaa u dambayn lahaa xadiidka waa xadiid saxiixa weeye riwaayadii xadiidka anas waxaa ku yimid oo saddex dereed ku timaada oo xasana ah haddaysan saxiixaba ahayn waxaa ku yimid ina hada awalu qarnin kharaja min ummati walow qataltahu caliw haddaad dili lahayd ma اhtalafa min ummati itnaan fitnada nabigu ka soo hadlay lakaana awala fitnatin wa aakhiraha uu yidhi fitnata u horaysay in u dambaysay ninkaasay ku xidhmi lahayd fitnadu nabigu ka hadlay waa maxay waa fitnatu altafaruqi wاlاkhtilaaf tafaruq iyo ikhtilaafuu horkac ninkaa ka yahay horyaallo u yahay wey xadiidkaasi waa xadiid sugan faafaahintaa ka dheeraar wuxuu u baahan wuxuu u laaban karaa silsilada sheekh albani asaxiixa laba kun afar boqol sagaashan iyo shan ama aniisu saari fii takhriij alxadiid alwaarida fii fatxi ilbaari raqamka saddex boqol iyo labaatan macnahaas nebi maxamed u dhiraandhariyey ama uu fadhiisiiyey ee muslimiintu ay fahmeen siratu sayidina cumar wax yar ou ka yidhi baan ku dari kadibna masaa'il kalean u gudbaynaa in sha allahu tacaala sayidina cumar khilaafadiisii waxaad ka warqabtaan waana aharka shanaad ama daliilka shanaad adilo waaweyn oo macnaha eh, guud ku cad baan ka tagay laakiin meeshu u dambaysay baan idinka soo qabtay cumar markii ninkii shaydaanka u wareemay ee la dhaawacay xagganna uu dhaawacu u dhintay markay muslimiintu isu yimaadeen haddee taladii ay ka wareertay amiirkoodii khaliifka raashidka qiimaha badnaa wixii gaadhay iyo taliyada muslimiinta aad baa looga tashaday looga fikir cumar wakii go-aan gaadhay yidhi lix nin ayaan hawshaa u xil saaray oon rabaa intay shiraan markaan anigu aan geeriyooda naftu iga dareerto inay amiir iska doortaa cali bn abi aalib iyo cumaan ibni cafaan iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo sacad ibni waqaas azuhri iyo talxa ibni cubaydillah yaa kale iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibni cawaam raggaa lixda ah dalxa asagu maqnaa oo beeru lahaabuu ku maqnaa wuxuu saddex maalmood dalxa ha la sugo markuu idin yimaado lixdii naatashada kadibna khaliif iska doortaya amiir ninkii khilaafana ha la dilo hadalkiisa cumar waxaa ka mid ah ka sugan amhilu intaan anugu noolahay u kaadiya banu amiir ha dooranine anaabaa nafti igu jirta dhaawaca aan noqde weli usha anaa talada idiin haya korta bunu suga fain xadaa bi xadaun hadday geeri igu timaado ti alla noqoto falyusalli lakum suhaybun alaaa suhayb aruumi amiiru salaa weeye salaada saddexa maalmood haydin tujiyebu uma ajmicuu amrakum fi alaa saddexdaa beri ee uu xilka idiin hayo suhayb salaada idin tujinhayo saddexdaa maalmood gudahooda amiir kusoo doortabo wajmacuu wa ajmicuu umaraa alajnaad ciidamaha muslimiinta ku maqan ciraaq iyo shaam ku maqanna madaxweynayaashooda iyo abbaandulayaashooda iyo hogaanahooda isu yeedho oo la tashada u yeedha wuxuu yidhi ma taqaanaa faman ta'amara minkum calaa gayri mashuuratin min almuslimiina fadribuu cunuqahu wuxuu idhi intaad talada gorfaynaysaan ninkii ismagacaabinaya anaa amiira la socda asaga dilabo hawsha oo laga tashanhayo oo xaajadii la gorfayna hadduu nin ismagacaabo oo yidhi anaa ismagacaabo isdoortay madaxweyne hebel baa la yidhaahdaa hawlaha hadda kismaaye ka socdo karsuma arag anaa madaxweyne ka ah. meeqay marahayaan imisay marahayaan shan imise lix bay marahayaan almihim wuxuu hawsha gorfaynaysaan ninkii talada intuu marogsado la soo booday yidhaahdaa anaa meesha madaxweyne ka ah asaga dila buuri asaga ha la dilo cumar yaa u macallin ah nabiy llahi maxamed alayhi isalaatu wasalaam ummadda ninka qaybay maxamed baa soo sheegay in la dilo xadiidka cabdirasaaq baa soo saaray ibnu sacd fi طabaqaat xaafidna xajar laba meelood oo fatxubaariga wuxuu hi isnaad wa saxiix mujaladka saddexiy tobnaad laba boqol iyo sideed iyo mujaladka toddobaad siddeetan iyo afar wuxuu hi isnaaduhu saxiixun wahuwa kama qaal riwaayo kale oo ibnu sacd uu ariiqkeedaa wariyo tabari fi taariikhi abubakr alkhalaalla ay soo saaraan min turuqin ukhra oo xasana ah waxaa ku yimid salli binnaasi alaaan suhaybow ummadda saddex maalmood tuji walyaklu haaulaa'i alqowm lixdii ninan caleemo saarayna ah, ha ku khaali noqdoona ah, ha ku shireen fii beytin guri ha galeen faida ijtamacuu calaa rajulin minhum faman khaalafahum fadribuu ra'sahu guri ha galeen saddex maalmood gudahood nin ha ku soo doorteen ninka ay doorteen lixdooda mid ka mid ah hadduu khilaafa asaga dila marka hore muxuu soo yidhi ninkii ismagacaaba ee talada marooqsada ha la dilo haddana wuxuu idhi markaad nin doorataan lixdiinni ka mida ah ninkii diiday hawshaa ka hor yimaadahe dhulka ha la dhigo ragga uu leeyay dhulka hala dhigo waa maxay waa raggii xilliga ummadda muslimiinta ugu khayr badnaa cala alitlaaq lixdaa nin waxaa weeyaan waa afdalu nnaasi bacda cumar bn khaaab radi allahu tacaala canh lixdiibu wuxuu leeyahay ninkii farta taaga madaxa la qaado maxaa yeelay dhiig kuma degdeghaye hawshuu yaqaanaa riwaayo kaloo ka daran iyaduna ansaar buu u yeedhay cumaro wuxuu ihi suhayb xil buu siiyey ayay gooniba oola hadlay lixda ahaa suhaybna gooniba oola hadlay ansaar buu u yeedhay riwaayada dambe asaaniid afaray ku timaadaa sanad asagu waa sanad haalika oo abimikhnaf baa ku jira saddex sanad oo labana tabari uu wariya midna uu wariyo ibnu sacad marka laisku geeyo waxay noqonayaan athar xasanuu noqonaya sida aniga ila muuqa ii muuqata wadaadana waa daciifiyaan aarka asagu wuxuu leey adkhiluuhum baytan alaaata ayaam guri saddex maalmood nimankaasi maxaa yeele haddii dadka ay dhex galaan fidnaa lagu abuuri doonaa waa la dirdiri karaa waa la aafayn karaa wuxuu leey hadday fayow yihiin iyagoo fayow guri geliya halkaana talada go-aankaa ku gaadhi fain istaqaamuu hadday hagaagaan oo hawshu wadaan waa warku waa cadyaha wey falamru waadixun falaa nuqnuuqa fiihi weye wailaa fadkhuluu calayhim fadribuu acnaaqahum hadday khilaaf ka dhammaan ayaga ay waxba dhaqaajin waayo ummaddana ay murgiyaan ayaga laayagu intaad guriga ogu gashaan kulligood hala jaro markaad lixdooda ka faraxalataan hee muslimiinta amiir kale u tashada oo u doona walia waxay leeyihin hawshan waa munkar say u dhici kartaa lixda ummadda ka dhaqaaqaysa hala dilo hadday darafku uu keeno way tegi hadday lixdii daawada laga sugahayo cudurba keenaan maxaa la samayn cudurkiiyo fidnaduba ayagu hadday noqdaan ummadda qaybinaysa qaabkaana xal loo waayo ma usuushaa diidaysa aharku min xayu asanad aniga waa ila sugan yahay marka la fiiriyo duruqda afarta u leehay saddexda uu leehay bal macno taageeraya waxaa ku yimid xadiidka hore fii saxiix الbukhaari faman baayaca rajula calى gayri mashhuurati min almuslimiin falaa yutaabacu huwa wala ladii baayacahu takirata an yuqtala hawshaasi marka waxaan oogal leeyahay arar iyo gogolxaadh weeye aan u jeedo ducaaddu iyo mujaahidiintu iyo niman nin walbo dad koox walbo camal iskugu timid waa inay mid noqdaan ay midoobaan madax iyo umarana yeeshaan diinkaana loo wada eh, adeego ilaahina subxaanah wa taala raalligeliyo waxaan leeyahay marka waxaa waajiba muslimiintu marka inay cudurka iska ilaala ilaaliyaan tacadud اlumaraa ikhtilaafu alaaraa tafaruq kala tagaasi baaba wey hadal qiimo badan oo uu leeyahay ibnuqayim aan kelimadaa hore aan ku gabagabeeyo ibnuqayim kitaabkiisa addaa wadawaa sabxada afar boqol toddobaatan iyo kow dabcadan daarulfawaa'id ay daabacday wuxuu leeyahay wa aslu fasaadi alcaalami inamaa huwa min ikhtilaafi اlmuluuki wاlkhulafaa'i اlmuluki wاlkhulafaaءi ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض هذا الحقيقة أوي حليه فسادك يدبك ما أنت دون إذا كتاغا يا ضعفا يا ذلك مسلمين تهيستا يا بربرك يا قعنت سرير لغا شيء على سراها لغا قاتي وحا كان وحا ويه فساد كاسي وحو كيمد كما لها عقيدو كيمد kuma laha mukhaalafuu ka yimid wuxuu leeyahay fasaadka siyaasiga iyo dulligaana ina haysta iyo haymanada iyo saytaradii istilaagaale ka yimid eenu addoommaha noqonnay iyo daliilinta iyo aanu noqonnay asalkiisu waxaa weeye cudurku waxaa keenay inamaa huwa min ikhtilaafi almuluki wاlkhulafaa waa inay muslimiintu yeesheen madaxweyneyaal fara badan wuxuu yidhi taarikhda waxaanu ku haynaa weligeed muslimiintu gaalo ma aysan ka raynin libinna ma aysan ka helin bal namaysan damaacinayn weligood gaalo allaahuma fii zamani alfurqati walikhtilaaf mooye markaan iskhilaafno oon madaxweyneyaal dhowra yeelanno oo taladaanadu qaybsanto markaasaa balaya dhacdaabuul gaalana ay meelna saaraan wax hadda taagan weeye ma taaganta mise ma taagno way horay soo bilaabatay hawsha ayadaa marka waa in aad laskaga ilaaliyo cudurka asaga ah mujaahidiintu waa inay ku tarbiyoobaan iska ilaalintiisa ku ay carbismaan raadinta midnimada muslimiinta masaladan u gudbayo muqadimada kadib waxaa weeye waxaan leenahay amiir walba iyo madaxweyne walboo khaas ah meeshuu ka taliyo iyo meeshuu joogo ee awooddiisu ay gaadhsan tahay isagaa ka amiira waxaana u waajibi waajibu samci wa taaca hawshaasi waa inaad ee lagu baraarugo saa waxaan u leeyahay beryahan dambe waxaa soo baxaysay ama aan ka dareemay daraasaad badan oon sameeyey dabagal badan oon ku sameeyey acmaasha bacdu lmujaahidiina fi lcaalam alislaami kamida jooga in ay ku khaldamaan qadiyadda ayada ah hadday mujaahidiintu meel tagaan ama muslimiintu meel qabsadaan ama jamaacaddii halgamaysa amiir samaystaan amiirkaa asaga ah rigi samaystay iyo goobta uu ka taliyay inta ku noolee muslimiinta waxaa waajib ku ah inay adeecaan fii taacati illaahi xaggana ay caasiyaan fii macsiyati illaah ayagoon ku baxaynin gacantana aan markaasi siibaynin qadiyadaasi waxaa u daliil ah axaadiidii imaaratu safar ku timid suubanuhu wuxuu gu fahansiiyey haddii dowladda islaamku tegan oo nabad qabta saddex wadaad ka safraan oo meelaan dowlad islaam ka talin ay u safraan ama dhul cidla ah hiijada ay ku dhaqaaqaan saddexdaa ruuxee musaafiriinta ah nabigu waxaa waajib ku abuuri inay amiir samaystaan amiirun waaxidun iyo iyo laba raciyo ah ninka ayaa ka cidan yar waa amiir laba ruux buuna u taliya laa yaxilu lialaaatin yakuuna bifalaatin min alardi ilaa amaruu calayhim axadahum xadiidka axmed xadiid abi saciid baa macnaha ku yimid idaa kharaja alaaثatun fii safarin falyuamiruu calayhim axadahum abu daawud iyo hayrkii wa min xusni اlfiqhi الsajistaaniy abu daawuud fiqigiisa dheeraadka waxaa ka mid a axaadiidta imaaraة safar wuxuu ku keenay fi kitaab اljihaad bimacnaa mujaahidiintu markay baxaanay meel aadaan waxaa laga rabaa inay amiir samaystaan waa min fiqi abi daawuud asajistani iska ilaali hawsha ayada ah xadiidu abi hurera baabka ku yimaada xadiidu ibnu cumar baa jira ninkii taabiciga naafic mawla bni cumar ayaa xadiidka abi hurera wuxuu ka qaatay can abi salm cabdiraxmaan ibni cawf azuhri oo abi hurera waxay ii sheegay buu ihi ida kaanuu ida kaana alaatatun fii safarin falyu'amiruu calayhim axadahum nabi maxamed baa sidaa yidhi waxadaanii abu hurayrata can rasuulilah safar baa lagu jira xadis marka loo tabiyey naafic wuxuu ihi fa anta amiiruna marka saacadan laga bilaabo abu salama magacaabayba xadiidkuma sidaas ahaa socotaynu hadda nahay soo ma aha fa anta amiiruna war idinku maxaad tidhahdeen waan kugu racnay dheen amiir buu saa ku noqday xadiidkii marba haddaad warisay adaan kugu dabaqaynaa buuri cumar wuxuu odhan jiray amiiru safar daaka amiirun amarahu rasuulu اllah fuqahada muslimiinta u fiirso axaadiidtii imaaratu safar macnahay kala baxeen hada min fiqhim lidiin اllahi subxaanaه wa tacaala alimaam abu jacfar aلطaxaawi imaaratu safar xukunkeeda jamaacada iyo imaamka ku saabsan iyo qadaha iyo xaakimka nin ka hadlay raggaan arkay waxaa ila horreeyey abu jacfar aلطaxaawi oo culammadii qarniga saddexaad iyo afraad bilowgiisiba ahaa xadiidka imaaratu safar buu keenay xadiidkii abi hurayra iyo wuxuu keenay cafanki xadidka abi saciid iyo kii cumar buu keenay markaasu wuxuu yihi hadalkaa qiimihiisa dhegaysa hadda ففي هذين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الأمير الذي يؤمره الناس عليهم حيث يبعدون من أمرائهم كأمرائهم عليهم في وجوب السمع منهم والطاعة له فيما يأمرهم به أمراءهم إذا كانوا بحضرتهم بو وحول حديثك وحا كجر لبدا حديث وحا كجر إن نبغو أوكي لأميرك سفرك markii dowladdii laga fogaado ama meelaan dowlad ka jir in la tago dowlad islaama amiirka safarka wuxuu la mid yahay amiirkii muslimiinta xukumahayay ee madaxweynaha guud ahaa buu la mid yahay waxaana u waajibi alطaacatu waالsamcu waxaa arkay wadaaddo wahaabiyo intii la weydiiyey amiirka safar ka waran ka wareegeysanay waa reer sacuud bay ahaayeen ibnu cuthaymiin iyo wadaaddaa la weydiiyey waxay dhaheen amiirka safarku wujuubu طaacati wasamci ma laha waa jeebkooda diin ma aha boqor fahd iyo boqor cabdalla la ilaalinaya iyo wax lamid ah baa la dhowrahaya ama diin ma aha taas hadaad waxaa tiraa wadaadku wuxuu ku tiiganhayaa culamada waaweyn mid buu laacahaya dhaha laakiin diin ma aha taas ogaada alimaam jacfar aطaxaawi wuxuu ku yidhi amiirkaa safarkee idinku aad magacaabateen ee labadiinna wada aad magacawdeen wuxuu idinku leeyay inaad dheecdaan ood maqashaan oydan ku bixin laa yajuusu اlkhuruuj calaa amiiri safar warka waa inaad fahantaan maxaa lagu adeeci wixii ilaahay baneeye ama ama mxuu ahay eh, sunno ama waajiba wixii xumaanana waa lagu caasiyey nabigu wuxuu fi saxiix muslim xadis badan oo ku timid ninka amiirkiisa ku arka wuxuu qoonsada ama macsiyo macsiyada yuusan ku raacan oon samaynin walaa yanzacanna yadan min taacatin xaggana yuusan ka bixin maamulkii ha ku dhex jiro khayrka ha ku dhex jiro ummadda ha adeeco amiirka u hogaansamo laakiin markuu macsiyo sameeyo hay anuu tan kugu raaci maayo adiguna iskadaa ilahay ka cabso anugu kugu raaci maayo laakiin kugu bixi maayo weli amiir baa tahay waa in akhta'ta sidaasaa la rabaa abu jacfar aطaxaawi xadiidkaasi aad buu u sharxay wuxuu yihi waida kaana kadalika fi اlimrati kaana miluhu fi اlqada'i masalo uga qiyaas qaatay wuxuu ihi qudaadaa lamida muslimiintu meel degan hadday qaadli magacowdaan yajibu طaacatuhu wasamcu lahu innagoo meel joogna haddii intaan wadaad weyna aan nin hawl baan isku qabannay markaasaan xakan baan u baahanay garsoori hebelow adaan kugu kalsoonnahay aniga wadaadkana kale xukun wixii ilaahay ku fahansiiye ninka muxakamkaana waxaa asalo asaguna ah e, imaaradiisa waxaa asalo ah axaadiiu imaarat الsafar mujaahidiintu goobtay qabtaan ama tagaan waxaa weeye ayaga waxay ka yihiin ayagaa umara ka ah hawshaasi waa in la ogaado sharxu mushkil aathaar mujalladka labiyo tobnaad safxada soddon iyo saddex cafan soddon iyo toddoba ilaa afartan buu kaga hadlaa iyada hawsha iyada ah waa sharxu mushkil aathaar mujalladka labiyo tobnaad safxada soddon iyo toddoba ilaa afartan hadal dheer oo qiimo badan oo khayrkii uusan lahayn baa ku jira alimaam ibn اlxaaj asaga wuxuu leeya amiirka safarka ka waran xaalkiisu fi lmadkhl mujaladka afartan iyo sideed wuxuu yihi wayalzamuhu nusxuhum watalzamuhum طaacatuhu id anahum qad saaruu min raciyatihi hada fiqu lfuqahaa midkan weeye howlahan kale la jacburinhaye ee wadaada lagu difaacay ama umara lagu difaacay iga joojiay hawshooda ibn madkhl wuxuu leeya waxaa amiirkii safarka waajib ku ah inuu dadkaa safarkaa sida u khayr badan uu ku maamulo oo u naseexeeyo ayaguna waxaa waajib ku ah inay adeecaan oy maqlaan maxaa yeelay id qad saaruu min raciyati ma ad ku magacawnee aad i magacawdo ana hadda raciyaddayda baa tihiin anaa idin xukuma mas-uul kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati amiirka asagaa si otomaatig u casilmaya la soco hadda ninkii noocaasa marka la noqdo ee waddanka islaamka lagu soo noqdo waa casilan yahay maxaa yeelay baahi baa loo magacaabay baahidana waa dhammaatay mata mise ma ah mar haddii dowladda islamka la dhex yimid waa lagaa kaaftom waad casilan tahay ma dhihi karti weligayba amiir baa idin ahay soo safarkii amiirdin kuma ahayn iga amar qaata wax walbaba ha dhacee socon maysa wshayd imaarada way buraysaa axaadiidtii imaaratu safar ragga fiqiga ka qaatee qadaha iyo xukaamta iyo umarada kaleba asal ooga dhiga waxaa ka mid ah alimaam majudiin ibnu taymiya fii kitaabi muntaqa alakhbaar ha laga akriya kitaab alaqdiya ka fiiriya tarjamo buu u sameeyey ragga u ta'siiliya ijtimaac walba iyo kulan walba muslimiintu ay yeeshaan madax iyo ra u baahan yahay ra in la adeeca waajibin fii taacati illaah waxaa ka mid ah sheikhu lislaam ibnu taymiya fii asiyaasa sharciya safxada laba boqol soddon iyo labo iyo alfataawa alciraaqiya mujaladka koobaad soddon saddex boqol iyo toddobaatan iyo ka labaad sagaal boqol iyo toddobaatan ragga sidaa oga hadlay qadiyadda ta'siiliya waxaa ka mid a ah ee imarat safar asal ka dhigay khaaabi fi macaalim sunan waxaa ka mida baqawi fii sharxi sunna waxaa ka mid ah aimaam tibi fi fii sharxi mishkaat raggaasoo dhan baa ka mid ah idan nabigu wuxuu inoo astasiiliyey mar walbaon dowladda islaamka ka goona ama aan mee cidla ah tagno ciirsala oo nidaam iyo maamul ka jirin inaan maamul samaysano masalada saddexaad een u gudbayo waxaa weeye hadday dowlado jiraanba islaam sheeganaya laakiin sharciga ilaahay iyo diintina ay dayaceen sharcigana ay ku tuman tumanhayaan waa la casili markaasaa imaam fiican la magacaabi waa haddii la awoodo bal amiirkii nebi maxamed diray ama khaliifkii muslimiinta amiir uu ka dhigay ee halgan iyo hawl loo diray hadduu diinta ku tunto in intii la riixo nin kale la magacaabuu nabigu noo fasaxay xadiidkii cuqbat bni camrin baa ku yimid cuqbat bni maalik radi allahu tacaala canhu wuxuu yihi nabi maxamed baa anagoo ciidanana diray nin amiiru noo sameeyey intaan halgin ku maqnayn baa ninka amiirkaa ah wuxuu ku dhacay mukhaalafaad sharci ah oon loo dulqaadan karin markaasaa nabi maxamed sal ly slam markaan soo noqonnay ninka maysan casilin markay soo noqdeen ba nabiga ku jaadeen oo ku dacweeyeen nabigu waa xanaaqay canaan buu dhagaha ka mariyey ciidankii iyo sariyada wuxuu yidhi acajaztum id bacadtu fiikum rajula minkum falam yamdi limrii an tajcaluu makaanahu man yamdi limrii ma waxaad jari weydeen haddaan nin amiir idinka dhigay oo diinka ilaahay oo ku tuntay oo amarkayga fulin waayey asaga intaad casishaan inaad nin kala magacowdaan diinta fulinhayo o amarkayga qaadanaya ma taasaad kari weydeen nabigu muxuu ku xilsaaray ninkii sharciga ilaahay ku dhaqmi waaye in la riixo nebi maxamed ba ha soo magacaade wuxuu kuu ta'siiliyey suubanuhu haddii dowlad islaam meelay ka jirin la joogo ama aynu eh, cidlo u baxna aan amiir samaysano fuqadana waxay ka hadleen inuu yeelanayo amiirka asaga wujuubu samci waaaca yaan lagu khaldami umaraau lmujaahidiin meel walbay joogaan waxay leeyihiin waajibu samci waaaca ka umaraai lmuslimiin bay la mid yihiin hawshaas yaan lagu khaldamin alimaam ibnu taymiya tacliiqiya xadiidka hadda u dambeeyey cuqud cubutun maali wuxuu leeyahay qad fawada sala allahu alayh ali wasalam ilayhim saxaabadii casla man laa yaquumu bilwaajib min wulaatihi fakayfa laa yufawidu ilayhim ibtidaءa tawliyata man yaquumu bilwaajib minhaaj الsuna majaladka toddobaad saddex boqol afartan iyo lix sharafuطin الطibi wuxuu uhi ay idaa amartu axada an yadhaba ilىa amri falam yadhab ilayhi faaqimuu غayrahu makaanah wإida bacadtuhu lأmri walam yamdi liimdaaءi amri wacasanii facziluuhu mishkaat masaabiix sharxiisa majalka toddobaad saddex boqol lixan iyo toddoba masaladaasna waa maxay ta'siilkii qadiyaddaa weeye niman culamaa oo fuqahaa oo mujaahidiin ayaa waxaa ka soo yeedha baryahan dambe amiirka jamaacada mujaahidiintu wujuub waajibu samci wa taacati ma laha waa jeebkooda diin ma aha warkaa wax la qabana ma jiro kitaab rabbina kuma salaysno axaadiis nebi maxamedna kuma salaysno ijmaac muslimiinna kuma fadhiyo qiyaasna ma aha sharci ah amiirka mujaahidiinta ee meel ka taliya awood lahaba yaraatay intaa hoos joogtay mujaahidiinta iyo muslimiinta ku hoos noolba inay adeecaan baa waajiba wixii lagu adeeci jiray umarada waaweyn waa lagu caasiya nin walba macsiyada uu sameeyo hawshaasi waa inaan lagu khaldamin masale saddexaad mise afraad bay noqonaysaa masale afraad aan u gudbo ma oo muhiim jiddan ah waxaa dhacda mararka qaarkood in ay isku qabtaan culimmadii ama mujaahidiinta isku qabtaan masaa'il khilaafi oo diineed amiirku yidhahda sidanaa ila quman ila raajaxsane ku dhaqma wadaadina ay dhaha anaguna ciidanka ama umaradii kale iyo walaaddii kale ay dhaha anaguna sidaanaan la qumanaya amiirow halka soo mar qodobkaani afraad waxaa weeye waxaa waajiba طaacatu اlamiiri wain kaana khaasan fii mawaadic اlijtihaad masaa'ilka ijtihaadka uu ka furan yahay ee masaa'ilka khilaafigaa ah, asna in lagu adeeca waajib ah masaladu hadday khilaaf saa'iqa aqbasho ama mawaadiculijtihaad tahay ninkuna amiir yahay waxaa weeye intii la caasiye lahaa macsiyada cad ee qayaxan baa lagu caasiye middaani waxaa weeye asagaa loo hoggaansamay ra'yigeenna waan ka tanaasulaynaa lira'yihi xifaadan liljamaaca xifaadan lilulfati wاta'aaluf hawshaana waa asal la doonaya inay fahmaan culummadu iyo ducaaddu iyo alabatulcilmigu khaasatan dadka u baahi badanna waxaa weeye mujaahidiinta asal waxaa weeye ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha waaطiicuu rasuula wa uli lmri minkum waa soo galahayaan waaطiicuu llaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin bay asal u tahay sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu hawshaa ka dhigahaya amiirka haba yaraado xilkiisu ha koobnaado nin tuulo ka taliya ha noqdo bal nin sadaqaadka qaybiya besa ha noqdo bal iska badaaya nin un unug iyo horin hor jooga ha noqdo in lagu adeeci fii masaa'il اlijtihaad wa mawaadic alkhilaaf asaa'iq wuxuu ka dhigay inuu yahay asal min usuuli salaf saalix shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay wadallat nusuus اlkitaabi wالsunnati waijmaacu salafi اlummati ilaa ana waliya اlmri ninka talada haya muxuu ku fasiray imaama الsalaati wاlxaakima wa amiira اlxarbi ama imaami salaati dhaday kuu taallaa wاlxaakima waamiira اlxarbi wاlfaya wacaamila الsadaqati yuطaacu fi mawaadic اlijtihaad kitaabka ilaahay iyo sunnadu iyo ijmaaci salafka ummadda wuxuu tusay weliyulamrigu oo imaamka salaada ah imaam cabdinuur hadduu maaliki yahay innaguna aan shaaficiyo nahay oon masaa'il isu hayno ilan maalikiyadu waxay salaadooda ku burtaan teennu ku burin annagoo teenna wax buriyaan tooda burinin asagana imaam inoo ah waa ninkaan meesha muxuua ah, inagoo aynan magacaabin qori aaka aakana aan haysanin intaa musalliintii soo tukado shanta salaadood tujiyaa qolyo komiti oo meeshan fadhiyana waxaa laga yaa dhan or iska taba buushaarka waan goosannay imaamkii noocaasa wuxuu sheekhu leeyahay ijmaacu salaf waxaa weeye in lagu addeeco hee fii masaa'il ijtihaad fi masaa'il alijtihaad ninka soomaaliga ee shaafiga wuxuu aaminsan yahay dakarka haddii la taabto oy gacantu kaaga dhaba baabacda cad aad ku taabato waysadaadi waa ka kac soo ma aha maalikee waxay leeyihin ilaad bahalka duugtoo daliigto markaa aad damaac iyo dareen kaa galo he wayse jebin mahay warkaa waad fahanteen bay la tahay imaamaad aaminsan tahay waysadiisu inay jaban tahay baa ku daba tukanaysa salaadan waa asaxaysaa xifaadan lijamaacati اlmuslimiin waa imaam الsalaa wuxuu uhi sheekhu waa amiir alxarbi ninka dagaa dagaalka hogaamiya abaanduulaha dagaalka walfay ninka haniimada qaybiya iyo fayga wa caamila sadaqa ninka sekada soo uray waa la adeeci koox baa la seka soo uray nin baa amiir loga dhi waa inaad adeecaan fii طaacati اllah amiir buu u yahay ma khilaafi karaan walaa yajuuzu اlkhuruuja calaa caamili sadaqa hawshaasi waxaa lagu barahayaa min alif ilaa yaa in ummaddu isku xidhnaato kala amar qaatoy waxda noqotoy nidaam lagu socdo fawdadan sidii yeyda loo yaacaya waxba kama jiraan diinna ma aha wuxuu uhi shaykhu yuطaacu fi mawaadic اlijtihaadi walaysa calayhi an yuطiica atbaacahu fi mawaarid اlijtihaad bal calayhim طaacathu fi dalika watarki ra'yihim wa tarku ra'yihim lira'yihi faina maslaxaة اljamacati wاlإtilaaf wmafsadaة اlfurqaةi wاlاkhtilaaf acdamu min amri اlmasaa'il اljuزئiyaةi walihada lam yajuz lilxukaami an yanquda bacduhum xukma bacضin jaamic اlmasaa'il libni taymiya mujaladka shanaad laba boqol toddobaatan iyo saddex ilaa toddobaatan iyo afar laga akhriyo ijmaacu lmuslimiin waa sidaa nin dhanoo marka shan gobol saddex gobol laba gobol gobol dhan ka taliya oo muslimiintu doorteen oo xuduudi oofin oo sakadii qaybin oo halganka ku jira imaamu salaa baa lehalla adeece fii masaa'il ijtihaadi wاlkhilaafi الsaa'iqi asaga maxaad moodaa hawshaas yaan lagu aafoobin wax jira ma aha inta aan jamaacada iyo wadajirka muslimiinta xifaadi karo waa waajib in la xifaado lamana dumin karo qadiyadda ayada ah shaykhulislaam wuxuu ihi mawaarid اlijtihaad waa macfuwun cala ima in la wada socdo ikhtilaafkan la ilaaliyana waa mima tajibu ricaayatuhu dadka hawshaa dhaawacaya baabi'inaya in la ciqaabana waa mutacayin wuxuu ka dhigay saddexdaa asal in aimada lagu adeeci fii mawaarid اlijtihaad oo la ilaalin inta la ilaalin karo wadajirka lagana baaqsan karo kala tagga nin walbo qadiyaddaa keenay in la ciqaabo inuu mudan yahay saddexdaa asal wuxuu yidhi min ajalli usuuli islaam wey waa bixuruufihi intan dambe inta kale macnahaan baan kugu sheegay meeshii aan kuu celiya ka fiiri saddexdaa asal waa min ajalli usuuli islaam halkan markaanu marayna hawl khatar aan baraarujino tambiih ku saabsan cilmi ah khilaafka cilmigaee bannaa ah iyo hawshaan ka hadlayno isku baab ma ah amiirkii ama amiir caam ha noqdo ama mid khaasa ha noqdo ama caamilu sadaqa ha noqdo masaa'ilka khilaafiga ah waa lagala niqaashi waa la naqdin waa laga doodi hadduu meeshu isku adkayso waa loo hoggaansami hadday macsiya kuu muuqato waad radiyi waad sixin tabartaada ah laakiin jamaacada iyo muslimiinta tafaruna ku keeni maysid jamaacadana ka bixi maysid waxna dumin maysid farqun bayna alkhuruuji cala ala'ima wa bayna alkhilaafi alcilmiyi khilaafka cilmiga ah waa waxbuu saxaa waxbuu toosiyaa inagu inuu dan noo yahay naqdi walba iyo khilaaf walba oo bannaa ma diidani waxaan diidannahay waa waxaa keenaya nabigu muxuu ku yidhi ninka amiirkiisu ku arka macsiyo macsiyada ha ku adeeco walaa yanzicana yadan min taacatin macsiyadoo laga digo iyo adoo ummadda ku dhex jira waa in la jamciyo labadiba waxaa kaloo muhiima ah in la baraarujiyo hay-at lxisba iyo jamaacada loogu talagalay alamru bilmacruuf wanahyi can almunkari diinta keligeed mas-uulkama ah ninkiina inoogu yariyo midka inoogu weyn wixii macsiya u arko waa inuu qabto wax ka qabto yaa kuu dirsada waa idabdaro waxaa laga yaabaa inuu dha amiirulxisba ah adugu usma kartid hawshaa ma bannaano amiirulxisba iyo jamaacat lxisba fardu cayn buu ku yahay inkaaru waa mru waajibaat muslimiinta kalena ardu kifaaya ku yahay kulligeen waxaan rabnaa sagiiriyo kabiir wixii khalad ay umaro iyo caame intuba samay waa in la saxo la radiyoo la inkiro xaqna oomay laha dowladdu inay tiraado axada anagu xilka aanna u dirin hee kama hadli karto xilliyo khaasoo laga yaabaa in mafaasida wax la firi waa gooni laakiin asal wax nin walba wuxuu xaq u leeyahay inuu khayrka ummadda faro xumaana ka reebo xataa culammadeenna waxay ka hadleen muslimiinta caamada muslimiintu waxay xaq u leeyihiin dacwatu shaaric inay qabtaan makrofana xidhaan waa caamay dhaga waaweyn muxuuse ka hadlay usuusha waaweynoo uu garanhayo ninka caamiga soomaaliyeed wuxuu dhigi karaa muxaadaro ku saabsan zinadu inay xaaraan tahay wuxuu dhihi oo ka hadli kara ribadu inay xaaraan tahay oo beentu bannaanayn oo xantu bannaanayn oo dhiga muslimiinta uu macsuum yahay hawlahaasu ma yaqaan hawlahaasu ninka caamiga garan maayo hawlaha uu garan inka caamiga uu ku cibaadaysan bay dheheen masaa'ilka daqiiqa ijtihaadiga culamada loo deg iyo xerta wax fahmaaya caamaygu yaxtasib fi daruuriyaati wاlmasaa'il اjaliyati daahira hawshaas markayaysan keenin adoo xilyar lagu magacaabay muslimiinta inaad ka fadhiiso xuquuqdii kale ayaguna lahaayeen qadiyadaasi inaan baraarujiyo waan rabay tambiiha labaad ee raaca baraarujinta aan ku daray masalada afraad hoosteeda gelaysa ninkii muslimiinta midnimadooda iyo wadajirkooda looga maara waayo ama muslimiintoo dhan oo wada socda ha noqdo ama koox khaasoo gobol joogta ha noqoto ka talisee xalkana loo waayo baabu tacsiiri bilqatli in la geliyo culammadu ka hadleen ragga qadiyadda faahfaahiya waxaa ka mid a ah sheekh islam ibnu taymiya kitaabkiisa asyaa sharciya safxada boqol afartan iyo sagaal buu kaga hadlay marka ama baaqi ku sheeg ama waxaa tidhahdaa waxaa loo dilay mafsadadiisi baa loo dilay dheh waxaa weeyaan xifaadan liwaxdati اlumma iyo dar'an limafsadati tafaruqi wاlbaqyi ayaa hawshaasi loo qaban waana shay bannaan laakiin waa inaan hawshaasi lagu degdegin ay noqoto marka xal kale la waayo daawo kale sulxi wadahadal niqaash xabsi in la geeyo ruuxu inta sharkiisu laga badbaadahayo in ruuxa lagu degdega dilkiisa waxaa weeyaan asagoo laleeyahay mafsada loo dili waxay u baahan tahay nin hawshaa qiimayn kara oo khibra caskariya leh oo hawsha adduunyada iyo ma'aalaadkeeda iyo xaalkaba qiimayn kara aqoon diineenna leh tadayuna lagu tuhmaayo oon wax midiraacinaynin baa loo baahan yahay bimacnaa waa inaan iska ilaalinno alta'wiil alfaasid fii iraaqati dima'i almacsuuma sidoo kale aan ka digno atawaruc albaarid an اlma'muuri biraaqatiha labada cudurba inaad ka baada la doonaya inaad wax licib sagiira oon macno lahayn dadka dhiigooda ku banaystana ma bannaano inaad ta waan is-ilaalin oo tawaruc baan ku jiraa waajibaadkii aad ka cararto ka tagtana ma bannaano marka naxdar waxaan nuxadir can التأwiil الfaasidi fi iraaqaة الdimاء kadalika nuxadir can tawaruci اlbaaridi fii tarki اlwaajibaati wاlma'muuraat iyo dimaadii la sheegay in la daadiyo waajibna in la daadiyo in laga wareegaysana waa idabdaro kale in lagu degdegana waa idabdaro idan khayrkuna wuxuu udhexeeyaa labada arrimood dhexdooda waxaynu soo marray arkaantii shanta ahayd shanta ahayd waxaynu soo marray afar rukni aلthabaatu fi اlqitaali wاlmacraka dikr اllahi kaiira subxaanaه wa tacaala iyo طaacaة اllahi warasuulih subxaanaه wa tacaala ta afraad oo ahayd itifaaqu اlkalimati wa cadam اlاkhtilaaf rugniga u dambeeya ibnu qayim wuxuu rugniga shanaad wuxuu yihi waa milaaku dalika kullihi milaaku dalika kullihi wa qiwaamuhu wa asaasuhu wa huwa sabru buuri intaasoo dhan afartaa rugniba waxay u dhintaan qodob layaha sabr iyo dulqaad iyo gegsi walaakinakum qowm tastacjiluun bay hawshii dib ogu noqotay soo ma aragtid sabir bay dib ogu noqotay wuxuu ihi sheekhu hadalkiisa markuu sii watay fa haadihi khamsatu ashyaa tubnى calayha qubaة الnasri wmataa zaalat aw bacduha zaala min الnasri bixasabi ma naqasa minha waإida اجtamacat qawى bacduha bacضa wa saara laha aharun cadiimun fi nasri alfurusiya sabxada afar boqol toddobaatan iyo labo wuxuu ihi shantaa rugni haddii la helo teendhadii iyo qubadii iyo gurigii nasriga guushaa ku dhismi haddii barhkeed la waayo ama kulligeed la waayana waxaa weeye kolba ama nasri oo dhan baa la waayi ama wixii isdhimay baa nasrigana iska dhimi masalada iigu dambaysan hadalka aan kaga bixi waa idinku badshay waa masalo aan raba inaan ku baraarujiyo mujaahidiinta khaasatan hadalkaygu wuxuu ku dul wareegaya laba mas'alo keliya kii habeen hore aan soo waday iyo kancaawa laba masalo keliya ku dul wareegahaya wadajirka in la ilaaliyo la sabro masalada iigu dambaysana waa maxay usuusha la doonaya muxuu ahaayey usuusha usuul اlxukmi calى الnaas usuul اlxukmi calى الnaas oo masalo saddexaad saddexiyo tobnaada marka cadadka laga fiiriyo ama tii shanaad ii noqon markii hawyahan soo wada laga fiiriyo ayaan ku gebagabaynaynaa mujaahidiintu hadday halgamayaan oo camal qiimo badan ku jiraan oo dacwi iyo tawxiid iyo halgan bari ay wadaan waxaan doonaynaa ummadda muslimiinta ay u dhiman hayaan ee dhiiggooda u daadanayo ama ay hogaaminhayaan diin kale u horseedahayaan inay mawaaqif ka qaataan ku salaysan mawaaqiftii iyo usuushii salafu saalix waa min baabi tanbiih waxay soo gaadhay oo hadda aan ka digahaya ma jiro cudur hadda aan ogahay qadiyaddaa ay ku khaldan yihiinna ma jiro waxaa weeyaan min baabi taxdiiri can ashuruuri wal aafaat waxaan leenahay asalka aan doonayna mujaahidiintu inay ka duulaan waxaa weeye alslu fi lmuslimiina alyowma alslaamu khilaafan lilakhnasiyati min alkhawaarij caamadaas caawa fadhida iyo dalabatulcilmiga iyo culummada iyo waayeeladuna anigana warkaa inay iga fahmaan waan rabaa mujaahidiintana waan taaranayaa baryahan dambe waa laisririixayo nimo meel baa lagu riixay ebel waa takfiir ebel waa khaarij mujaahidiintu waa khawaarij si adugu aad u badbaado oo nin fiican oo muctadilo gaala isku fiican yihiin caamadan rigaysta aad u noqoto waa inaad ninkaa ishaysaan ahangool ku qabatood muska ku riixido oo tiraada ogaada khaarija weeye say caamadu keligaa markaasi kuu dhagaystaa orguda ilaa iyagu isa samriyaan riyaha kuma kala baxaan soo ma ah waxaa la yidhi qoodh baa la yidhi qallaca iskama dayso ilmaadeerna isma indha buuxiso laakiin nin walba wuxuu yahay baa qabanaya nin walba wuxuu aaminsan yahay inuu ilahay la hortagay insha allahu tacaala waxaan leenahay muslimiinta dunida joogee dhan meelay dooniba ha joogaane asalkoodu waa inay muslimiin yihiin nin walba adduunka joogoo islaam muujisanhaya annagu waa noo muslim mujaahidiintuna asalka waa inay tabaniyaan khilaafan lilakhnasiyati min alkhawaarij annagoo khilaafayna niman khawaarij oo akhnisya la yidhaahdo oo waxay leeyihiin adduunka dadku nool waxaa asal u ah altawaquf wtabayun in laga joogsado oon islaanimo loo xukumin oon gaalnimo loo xukumin ilaa la ogaada nin walba wuxuu yahay mooye ra'yigaa asagaa waxaa qaba kuwa nairobi dhooban oo dukaamo kulaho shirkada kula qaba wadaad bari fadhiyaa qaba oo soomaali ah asalkaasi niman qabaa jiran waa asal khawaarij kutubta laga qoda alfiraq alislaamiyana akhri ikhtilaafu lmusaliin maqaalaat اlislaamiya in اkhtilaaf اlmusaliin ha laga akhriyo alfarqu bayn alfir lbaqdaadi ha laga akhriyo waa inaynu tabanino dadka adduunyada dhooban ay gaalada ku sheegeen inay rubac alcaalam yihiin duniyada rubceeda ay yihiin asalkoodu muslimiin bay noo yihiin asalkaasi waan ka duulaynaa asalka labaad ee laga duuli waxaa weeye mujaahiduuna inay ka ambaqadaan la doonahayo al aslu fii man adhara alislaama annahu muslimu asal ruuxii islaamnimo kuu muujista ee shacaarulislaam ay ka muuqato waa inaan u xukunnahe inuu muslim yahay mana bannaano in la baadho baadinkiisoo loqodqodo salaaddii wuu tukanhayaa wuu soomahayaa waa xajinhayaa qur-aankii buu akhrinhayaa shicaaraadkii shacaa'irtii diinigaa ka muuqata laguma dirsanin baatinkiisa inii lam umar an unaqiba can quluubi الnaas walaa yajuuzu اlاstibxaaثu wala اlbaxثu can baطinihi hada madhab slaf الصaalix waa ninka loo yaqaano fi fiq islaami mastuur اlxaal xaqiiqadiisa hoose iyo baatinkiisa ma munaafiqba ma zindiiq laba diinoodlaah war ooma hayse laguma dirsan korkiisa maxaa kaaga muuqda islaam islaamnimo u xukumo ka guurso gowriciisu xun ku daba tuko ayib haddaad tidhaada nimaana caqiidadiisa ogeyn ku daba tukan mahay oo sidaa u idlaaqdo waa ra'yu اlkhawaarij hawshaa aada iskaga ilaali laakiin nimaad gaalnimo ka og tahay ama kufri inuu ku dhacay aad og tahay laakiin aad leedahay aadan ka warqabin majaahilba macduurdaar buuley misamaya waa masaa'il kale ilaaqaan ka hadlaya ninka yidhahdaa nin walba oona diinkiisa ogeyn fii xaqiiqati alamr ku daba tukan maayo wuxuu u galay godkii khawaarij buu galay ninkaasi mastuurulxaal baa loo yaqaanaa dunidoo dhan dadka muslimiinta islaam sheeganaya muslimiin bay asalaatan asalatan nooyihin ninkii asalkaa ka baxa mooye ninkii islaam muujista islaamnimaan u xukumaynaa baainkiisa iyo gudihiisana baadhi mayna in la baadhana dee darro kale weeye asalka saddexaad ruuxa aan islaamnimo iyo gaalnimo midnab ka muuqanin man lam yadhar minhu islaamu walaa kufrun shacaa'irulkufrina kama muuqdo shacaa'ir islaamna kama muuqato waxaa loo yaqaana majhuulul ninka asaga ah waad ka gaabsan u xukumi maysa islaamnimo ile kaagama muuqati maxaad ku xukumi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm yaa kuu dirsaday mar haddaan aahaar islaam kaaga muuqanin mid gaalnimana aadan ku haynin inaad ka gaabsato waa maxay waa min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacnii halkaasaad kaga hadhi in la dabagalo oo la qoqdona ma bannaano inay xaajo sharci ah kaa gasha mooye ninkii majhuul xaalka ah eeda islaamnimo ka muuqanin shacaairteedii iyo madaahirteedii gaalnimana aysan ka muuqanin baa gabadh kaaga soo fadhiistay gabadh muslimad oo xafiifo mutaxajibu kaaga soo fadhiistay markaa maxaa waajibahaya waa la baari hadde laahuna xilun lahum walaa hum yuxiluuna lahuna inuu gelahayo iyo inuu muslim yahay waa in la baaro zaka dabcan inaad bixiso muslimiintaa zakada iskale inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin idan muslimiintaa iska laha ninka inuu muslim yahay in la baaro marka maxaa gashay xaaja sharciyaa timid kafaara kugu waajibtay nin adoona meeshan joogo inuu muslim aadan war haynin inuu gaal yahan aadan ogeyn baa dabcan inaad xorayso waa in la baadho la ogaado ictiqaha fa inahaa mu'mina waa inay tagto ninka majhuulul xaalka ah, la baadhi mahay haddaan dan sharci aysan kaaga xidhmin taana waa asal kaloo muhiim ah in la ogaado asalka afraad ninkii gaalnimo muujistay shacaa'iru wa washirki ay ka muuqato waxaa asal ah inuu kaafir yahay ilaa limaanicin qad culim ninkii gaalnimo lagu arko asna inuu gaal yahay baa asal ah soo meyna soo dhihin ninkii islaamnimo muujista waa muslim baarina mayna salkiisa iyo gudihiisa ninkii gaalnimo iyo kufri noo muujistana kufrigaasaa lagu xukumi dawaahirtaasaa lagu xukumi allahuma in ninka xaakimka waxukumaya uu maanic ogaada mooye asalka shanaad ugu dambeeya waa asal dhib badan oo aan raba wax yar inaan yar dul istaago asalkaasi waxaa weeye ruuxu hadduu gaalnimo muujisto daahirka gaalnimada lagu xukumaa ilaa limaanic hadduu islaamnimo muujistana islaamnimadaasaa la siiyaa hadduu majhuulul xaal yahown laga warqabinna waa laga gaabsadaa inay dan islaam kaaga xidhantaba mooyee saddexdaa waaxood haddaad fahantay dadka muslimiinta duniyada joogana asalkoodu waanu muslimiin ninkii xerada iyo moorada kaga baxa binaaqidin wa manaatin sharciyin mooyeen aad tidhi waxaa kuu soo hadhay salafku waagu hore ama culummada iyo fuqahadu ninka majhuul xaalka ah ee gaalnimana aan muujisanayn islaamnimana aan lagu haynin waxay siin jireen xukumka daarta uu joogo daartu ku nool yahay oo waxay odhan jireen al aslu man fii daari اlislaam waxaa weeye annahu muslimu daar waddan islaama muslimiin ka taliyaan oo haystaan ninkii jooga waxaa asala inuu muslim yahay daar kufriya gaala ka taliyaan iyo ninkii joogana waxaa asala inuu kaafir yahay asalkaasay ka duuli jireen weli asalkii waan taagannahay waxaan leenahay alaslu ana man fii daari اlkufri wاshirki anahu mushrikun wa kaafiru ilaa man dahara minhu اlislaamu biyaqiin wاlaslu man fii daari اlislaami anahu muslimun ilaa man dahara minhu اlkufru washirku biyaqiin asal ruuxii daar islaam jooga waxaa weeye inuu muslim yahay ninkay gaalnimo ka muuqataa mooye ninkii daar kufri joogana ee ku noolla waa inuu kaafir yahay asalku ilaa inuu islaamnimada muujista mooye asalkaa waa ka duuli jireen ee hawsha laisku hayo hadda waxaa weeye majhuul xaalkuna asalka aada u anfici jiray la gelin jirayna muranna mala cinda alfuqahaai hadday asalkii oo daarta ah iyo aahirka ruuxa isqabtaan maxaa lagu dhaqmi ruuxii daarkufri buu ku nool yahay laakiin wuxuu muujisanayaa islaamnimo maxaad ku xukumaysaa islaannimaad ku xukumaysaa daar islaam buu joogaa wuxuu muujisanayaa gaalnimo maxaad ku xukumi gaalnimo daartu anfici mayso daahirka ruuxa ka muuqdaa ka xoog badan asalkii daarta taasi muran ma laha ee masalada hadda aan ka hadlaynay dhib badan waxaa weeye mucaasiriinta hadda jooga waxay isku khilaafeen asalkii ana man fii daari اlislaami kada wa man fii daari اlkufri kada ahaa ma asal maanta mundabit ah oo majhuul xaalka loo celin karaa majhuul xaalkii hawl loo celin kara miyaa maantaoo daartima mundabita ah mise maya hawshaas ayaa jirtoo dhib badan dhow saddex naqa intaan guuriya hadalkan idinka gabagabeeye insha allahu tacaala cabdilqaahir albaqdaadi oo culimmadii qarniga shanaad iyo afraadba ah wuxuu leeyahay markuu kala qaadaya diyaarti kullu daarin daharat fiiha fiihi dacwat اlislaami min ahli bilaa khafiirin walaa mujiirin walaa badli jizyatin wanafada fiiha xukmu اlmuslimiina calى ahli الdimati in kana fiihim dimiyun walam yaqhar ahlu اlbidcati fiiha ahla الsunة fahiya daaru اlislaam wاllaqiiطu fiiha xurun bixukmi اdaari wamuslimun liأjliha وإida kana الأmru calى didi ma dakarnahu fi الdaari fahiya daaru اlkfr وزcma أkثر المcتزلة أن البلدان التي غلبت عليها أهل السنة dار كفر وزcم بعضهم أنها dار فسق وجعل للفسق dاrا كما جعل الفاaسق في منزلة بين المنزلتين وقالت الأزارقة khواaرجت بأن الدنيا كلها dار شhرك وحرب إلا موضوع عسكرهم فإنها dار إيمان kitaabkiisa usuل الدين loo yaqaana صفxada laba boqol iyo toddobaatan hadalkaas fiican buu ku yidhi wuxuu ka hadla wadaadkuna leeyahay ruux walbo waddan islaam ku nool waddan islaamna waxaa la yidhaahdaa waa dhulka muslimiintu ka taliyaan ayaguna haysta gaalaba hadday doontaa ku noolaato dhulkaa asagaa ruux walbo muslima ruux walboo jooga islaamnin baad u xukumaysaa ninkii gaalnimo muujista mooye daar walba ay gaaladu ka taliyaan oo iyagu maamul ka yihiin awoodda badanna ay leeyihiin muslimiinba ha joogeen waa daaru kufrin idan mucsilu naqdiyey oo daaru fisqin iyo daaru kufrin iyo daaru islaamin sameeyey wuxuu naqdiyey khawaarij yidhi adduunka oo dhanba wixii ka jira daara waa daaru kufrin annaga mooyeen meelahaan degannahay mooye annaga khawaarijdi meelahaan degannaha teelooyinkanada mooyeen inta kaleo dhan gaala haysata waxaasoo dhan buu ka soo hadloo naqdiyey sidaasoo kale waxaa odhanhaya alqaadi abu yacla alxambali oo asaguna culamada qarniga shanaad iyo afraadba ahaa wuxuu yidhi asaguna wa kullu daarin kanat اlhalabة fiha لأxkaam الإslaam duna اlkfr fahiya dar الإslam wkulu daari kanat اlhalabة fiha لأxkaam اlkfr duna أxkaam الإslam fahiya dar اlkfr khilaafa lilqadariyaةi iyo اlmuctazila fii qowlihim ana kula daarin kanat اlhalabaة fiha lilfusaaqi duna اlmuslimiina wاlkufaari fainaha laysat bidaari kfri wala daari islam bal hiya daaru fisqin whada binaءa calى aslihim fi اlqowli bاlmanzilaةi bayna اlmanzilatayn markaasuu i wadaliiluna ma taqadama fi masaa'il اliimaani waana saa'ir اlmukalafiina laa yakhlu min an yakunuu kufaara aw mu'miniina kamili aliimaan aw naaqisi aliimaan aw bacduhum kufaara wabacduhum mu'miniin walaa yajuuzu kownu mukalafin laysa bimuminin walaa kaafirin kadalika اdaaru ayضa laa yakhlu min an takuna daara kufrin aw daara islaam almuctamad fi usuul اdiin safxada laba boqol toddobaatan iyo lix wasna sidaa ku yidhi labada hadal ee qiimaha badan waa jumhuuru culamaai lmuslimiin siday qabaan daartu xukumkeedu wuxuu raacayaa beledku iyo wadanku xukunkiisu wuxuu raacayaa kulba awoodda ka talisa awoodda ka talisa hadday awood islaam tahay daartaa waa daar islaam hadday awood gaalo tahayna waa daar kufri taa waa la gartay laakiin waxaa dhaca oo qaadiguna inkiray laakiin xaqiiqo oo jirta daar mukhtalida la yidhahdo saddexaad waagi hore waxaan moodi jiray ibnu taymiya inuu ibtikaaray halka asaga laakiin bacda baxin waxaan ogaaday baxdiga inay iska leeyiin aima eh, alxanafiya fuqaaa alxanafiya iskale oo kutubtooda caqaa'idka iyo kuwa fiqigaaba ku qoray hal inuu ayaga ka mid a ah hadalkii qiimo badan oo uu leeyahay aan soo gooriyo alimaam abu isxaaq asafar albukhaari kitaabkiisa leeyahay talkhiisu aladillati liqawaacid اtawxiid mujalladka labaad toddoba boqol soddon iyo shan hadal ka qiimo badan ma arag wuxuu ihi waclam ana daara alislaami daaru اliimaan لأن الغاaلب فيهم أهل السنة والجماعة ومن كان فيهم يحكم بأنه مسلم ولا يجوز الاستبحاث عن باطنه إلا من عرفت بدعته بيقين وكل دار كانت الغلبة فيها لأهل الاعتزال كعسكر مكرم أو بقعة غلب عليها الخوارج كجبال عمان ورساتيق سجستان أو غلب عليها مذهب القرامضة مثل هجر والقاهرة على باب مصر fain kaana fiiha ahlu الsunnati mustadcafiina laa yumkinuhum اlmaqaamu fiiha ila biikhfaءi madhabihim aw calى dimatin aw jizyatin fatilka اdaaru daaru kufrin wayajibu qitaalu ahliha wkul man yuujadu fi tilka اdaari fahwa kaafiru ila man dahara اlislaam minhu biyaqiin ninkaa baxdigiisa waad maqasheen bay ila tahay haddii daarti iskugu yimaadaan muslimiin iyo gaalo iskugu yimaadaan waan eegaynaa buuri gaalada ama kufaar asliyiina ha noqdeen ama kuwa muxuu ahayey kufri aariha ha noqdee kuwii kufriga aaribaa hadda yaa i khuseeye bilaadda ay ka taliyaan muctaziladu ama ay ka taliyaan khawaarijtu sida sijistaan iyo kabul iyo meel meelo ka mid a ama qaraamito nimankii baatiniyada ay ka taliyaan sida masar iyo maqrib meelo ka a ka talin jireen wuxuu idhi daarta noocaasay murtadiin haystaan islaamkina u nasab sheeganaya waa murtadiin yantasibuuna ila alislaam aada u fahan hawshaa iyada ah waxaa la mid a diyaarta lagu xukumo qawaaniinta wadciga ay haystaan boqorada iyo madaxweyneyaasha islaamka u nasab sheegan ee munaasabaadka ciidda ah ku tujin ee kula xajinhaya laakinahum ridday ku jiraan ama riddatu mudaaharatin ha noqdo ama riddatu tashriic ha noqdo waxay doon ha noqoto kufri bay ku jiraan wamaca daalika kufrigana waa nashanaya waa wadaan waana tabaninhayaan laakinahum yantasibuuna ila alislaam daarta ayadaa wadaadka wuxuu aan waan fiirinaynaa muslimiinta kale ee ku noolee shacabka ah madhabkoodii ahaa iyo diinkoodii fiicnaa ma muujisan karaan bixuriyatin mise nimanka murtadiinta ee meesha haysta ayaa dadkao dhanba gumaystay oo mustadcafiin baynu ku nahay haddaynu mustadcafiin ku nahay daartu waa daaru kufrin nin walbou joogana waa kaafir buu yidhi allaahuma ruuxii islaamnimo lagu ogaaday si gooni ay ka muuqata mooye xukumkaas halkaasuu dhigay waxaa kuu yimid meel muslimiin ee gaalaba wada joogaan nin nin ka xoog badanna uusan jirin muslimiin xorna waa joogaan gaalo shabaxsanoo xorna waa joogtaa nin nin xukumana ma jiro waa dhacdaa sooma wuxuu yidhi waama buqcatun fiiha ahlu اlislaami wa ahlu اlkufri walam yaglab axadu اlfariiqayni cala اlآakhar aw ijtamaca fiiha ahlu اlxaqi wa ahlu اlkufri waamkana idhaaru اlmadhab اlxaqi min gayri taqiyatin wa min gayri cahdin walaa jizyatin falaa takunu اlbuqcatu daara kufrin walaa daara islaami walaa daara fisqin faina daara اlislaami ma kanat alhalabatu fiha lilmuslimiin wa daara اlkufri ma kanat alhalabatu fiha liahli اlkufri wabiاllahi اlquwatu wuu kaga baxay wadaadku tafsiilka ayaga xanafiya iska leh ilaa lix kitaab ayaga ka mida ilayhin baan ku arkay waagi horre ibnu taymiya inuu leeyahay maaridiin uu geliyay baan moodi jiray oo ibnu muflix baa intuu in yar ka soo guuriyo on weliba aan sharax badan lahayn oo sharax xanafiyada aan lahayn baa asaga loo tiriya kuwan hadda mucaasiriinta fuqahada iska dhigay waaweyna ra'yigan waxay u tiiriyaan uun ibnu taymiya u tiiriyaan idan laakiin waa ra'yi ay leeyihin culamaau alxanafiyati walmaaturiidiya fuqada ay leeyihin gabagabadu waxaa weeye haddii goobta laiskugu yimaado nin walba uu xor yahay muctaqadkiisa iyo diintiisa ammaan iyo jizye iyo cahdi midna uusan ku joogin daartaa daaru kufrina ma aha daaru islaamna ma aha nin walbana waxaa lagula dhaqmahaya waxa ka muuqda warka waa fahamteen bay la tahay haddii laakiin jizye iyo aad ku joogto iyo cahdi iyo dimi iyo gacankugabbad ninkaa meesha haysteed gacankugabadka kaa dhigay kolba xukunkiisunbay daartu qaadan gabagabadu marka waxaa weeye maxaa la samayn hadda konton iyo dhowrkaa dawladoo adduunka maanta joogaay dawlad aan ridda anigu aan hadda aanan ku haynin ma jirto hadda waa lagu eeday laakiin hawsha hawlaan ka garaabahaya ma aha waxaa weeye dowlad iyo xukuumo aan naaqid aanan ku haynin ma jiro laakiin shucuub muslimiina oo waxa aan taageersanayn oon doonaynin oo ka beri noqon baa u badan bilaadi nimankaa waddamaha haystana ma tabanin hayaan oo kama beri noqonaya islaamka islaamka way kugula dhegan yihiinba muslimiin baa nahay bayba taagan yihiin haddaad tiraada gaal baa tahayna xabsi baa ku yahaan ama xabad baa ku taqaanaba laakiin wuxuu ku dhex jiraa kufriyaad iyo shirkiyaad iyo riddu dhex fadhiya shucuub muslimiin oo waxa aan ogolayna waa joogaan idan maxaad samaynaa dee tafsiilkii wadaadka haddaad martana warku waa kuwa cadyahay haddii tafsiilkii ibnu xasam fi lmuxalla aada martana waa war quruxsan ibnu xasam asagu wuxuu leeyahay fi lmuxalla mujalladka ko iyo tobnaad ee labayo tobnaa daartu hadday murtadiin qabsadaan u nasab sheeganaya islaamka muslimiintaa joogo oo dhan waa muslimiin asal koray baaqi ku yihiin ninkii gaalnimo ay ka muuqataba mooye joogitaanka daarta aad joogtona ku gaaloobi maysid ku he ku gaaloobi maysid oo waxba ku noqon maysid hadday laakiin ka beri noqdaan diinkii islaamka daartaasi nimanka haysta ay ka beri noqdaan oy la dagaalamayaan islaamkii daaru kufrin bay isu bedelaysaa gabagabadu waxaa weye usuushaas dhowrkeen tilmaamayna waxaan jeclahay in mujaahidiintu ay tabaniyaan ama ay ka duulaan oo aysan u gelin madaahib اlmurji'a waاljahmiyana aysan ku dhicin madaahib اlkhawaarij alakhnasiyana aysan gelin qadiyadda marka ku saabsan wixii ruux hadduu kufri ku dhaco mawaanicda in la ictibaariya waa madhab ahlu sunna waاljamaaca waa hor antaa ka hadla ku noqon maya caawa madhab ay leeyihiin ahlu sunna waاljamaaca fi اlkufri wاtakfiir ma jiro inta anuu ka warqabo allaahuma haddii la leeyahay kufriga iyo tagiirintu xukum sharca inuu yahay oo xukum caqli caqlia uusan aynun caqliga maskaxda laga qaadanayn oo kitaabka ilaah iyo diinka nabi maxamed laga qaadan weeye haddii loo jeedo ahlu sunna waa tabaniyeen hawsha waana qabaan laakiin ahlu sunna waxaa ka mid a ah iyo ahlulxadiid dad qaba masalatu taxsiini wataqbiix alcaqliyeyn ragga noocaasa waxaa dhici karta inay qabaan in laga qaato kufriga masaa'il kale meesha laga qaadan oo taxsiin iyo taqbiix meesha ay soo galaan halkaa mas'alo ayaa loo tiirin karaa calaa madadin fiiha welibaa loo tiirin karaa ahlu sunna waljamaca wixii kale waa aaraa fuqahaa fuqahada madaahibta afarta iyo kayrkoodba haddaad intaad fiiriso dabagasho madhabkii kula quruxsanaadeed u bogto min xayu daliil walxuja tabanima markaa ka diindhigo laakiin madhab isku riixriixo oo dawaabit altakfiir cinda ahli اsunna waljamaca wuxuu qoray wadaadkii qaraniga ah iyo kuwo wadaadoo kale waxay jacburiyaan waa aaraa fuqahaa walaysa liahli sunnati waاljamacati dawaabit khaas ah oo iyagu ay la infiraadeen oy ahlulbidac iyo ashaaciro iyo maaturiidiyo ay kala infiraadeen iyo kayrkood ma jiro oo fii masaa'il kufri watakfiir aniga ogaanshahayga haddaan halkaa mas'alo loo jeedin maxaa yeelay mas'alo walba loo tiri asxaab alxadiid fuqaha kala la qabto meel ashaacirati wlmaaturidiyati wاlmuctazila waغayrihim mid walboo loo tiiriyo masaa'ilka kufriga watakfiir loo tiiriya kuwa kalena ahlu sunna qayb ka mid ah soo gala gabagabadu waxaa weeye dabdiga baabkaani kutub alfuqaai arbacaha loogu noqdo waxyaabahan beryahan la jacbursaday ee lislaam hadalladiisoo gogo-an lasoo qaaday lagu saleeyo ama ibnu qayim ibnuqayim raxmat ullahi tacaala caleyh ama hadalla aima dacwa najdiya lagu saleeyo waa aaraa min bacdi aaraa'i alfuqahaa min culamaai اlmuslimiin ee ma aha inay ka turjumayso madhabu khaasa liahli sunnati waljamacati fi hada albaab hal miaalan ku siiyo ruuxii markuu kufri ku dhaco niman baa hadda waxay sheegaanoo kuleeyihiin waxaa weeyaan madhaba ahli sunnati waljamaaca alcudru biاljahli ruuxa waa in jahli loogu cudurdaaro madhabka maalikiyadu waa madhab min madaahibi ahli sunnati waljamaca ma yaha ma aha alqaadi ciyaad fii kitaabi ashifa bitacriif cuquuq lmustafa wuxuu soo guuriyey canilmaalikiya ka soo guurshay in aan kufri ruuxna jahli ugu cudurdaarayn jahligu inuusan cudurdaar ahayn fi masaa'il kufri alimaam alqaraafi axmed idriis ibn shahaab alqaraafi fii kitaabihi aldakhiira fii furuuci almaalikiya kitaab ridda wuxuu soo guuriyey in aan axadna loogu cudurdaaraynin jahli fii masaa'il kufri madhab اlxanafiya waa madhab min madaahibi ahli sunnati wاljamaaca ayaguna sidoo kale ay tabaninhayaan oo ay khilaaf hoosaba ha jire maxaa soo hadhay shaaficiya xanaabilana asalkan bay marahayaan hawshaa iska ilaali fuqahadu tawi mxuu aha ikraaha iyo khaطأa qasdiga ee sabqulisaanka ah allahuma anta rabbii allahuma anta cabdii wa ana rabuka oo kale intifaau اlqasdi iyo alikraah halkaa maanic labadaa maanic baa mujmaca wixii kale khilaaf baa ka taagan ta'wiilku min xayu ljinsi si guud ahaaneed maanic ha noqdo laakiin goobta la dhigiyo meeluhu galaya tafsiil baa ku jiraya khilaaf culus oo xaadan jahligu min xayu اlasl ha noqdo cudurdaar fii masaa'il shariica laakiin fii masaa'il kufri inuu cudurdaar yahay khilaafka adag kuu sheegay baa ka jira gabagabadu yaan lagu wareerina waxaa weeye masaa'ilkaasi asal nimaan gaalnimo ku dhicin hasku takfiirinin hadduu gaalnimo ku dhaco takfiiriso in lagu yihahdo waa khaarijina waa edabdarasalla khaarij khawaarij kuma laha khawaarij waxaa lagu yaqaanaa waxaan gaalnimo ahayn hee in dadka lagu tagfiiriyo ninkii waxaan wax gaalnimo ah kugu tagfiiriya cudurdaarihii mujmac ahaa ictibaariya wixii kalena ka murmee khilaafka keena waa min fuqaha'i ahli sunnati waljamaca aqulu qowlii hada waastaqfirullah li walakum walisaa'ir اlmuslimiin ilahi subxaanaه wa tacala waxaan ka baryaa wixii khayran sheegay inuu idinku anfaco anigana iga ajirsiiyo wixii khata aynan u qastinna ii dhaafo idinkana isan uga aafaynin ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta khayr iyo wanaag iyo nasri iyo guul iyo naallo adduuniya mid akhraba ah allaha siiyo dulligan iyo dacfigan iyo tasalludkan iyo qahrigan ay gaara noo geysta ilaahay subxaana wa tacala naga badbaadiyo kelimada muslimiinta ilahay subxaana wa tacala inuu mideeyo oo tafaruqa iyo kala tagsanaanta rabbi subxaana wa tacaala uu ka sii qaado oo ka baabasha ilahay ka baryaynaa biasmaai اlxusna wasbaat اlculaa hada biاllahi towfiiq